alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira baabu aqsaami alkalaam aqalu maa minhu alkalaama rakabuu ismaani aw ismun wa ficlun karkabuu kadaka min ficlin wa xarfin wujida wa jaa'a min ismin wa xarfin fi nnida wuxuu sheekhu ka hadlayaa qaybaha hadalka ayuu ka hadlayaa wuxuu idhi aqalu maa minhu alkalaama rakabuu aqalu maa kii waxa ugu yar rakabuu minhu alkalaama kalaamka ay ka tarkiibiyeen ismaani laba isim aw ismun ama isim aw ismunba ba asalku ahaa laakiin nadmiga daraaddii ayuu hamzatulqaci uga dhigay labada beytba labada beytba mid walba waxaa la akhrinaya min ismin iyo aw ismun ayaa la akhrinaya ta hore aw ismun ta dambana min ismin ismaani laba isim ayaa ugu yar aw ismun wa ficlun ama isim iyo ficil baa ugu yar karkabuu waa sida markaa waxaway fuula oo kale waa amar irkabuu haddii la yidhahdo fuula waxa weeye waa jumla mufiida waxaanay ka kooban tahay ficil iyo isim ficil iyo faacil bay ka kooban tahay kadaaka min ficilin wa xarfin wujida waxaa la helay ficil iyo xaraf iyadoo ka koobanna waa la helay kadaaka madkuurka la soo sheegay xaalay la mid oo iyaduna waxay noqonaysaa waxa ugu yar ee kalaam mufiidi ka yimaaddaa xaraf iyo ficil wa jaa'a min ismin waa ka yimaaddaa isim iyo wa xarfin xaraf fi nida nidaaga gudihiis sheekhu wuxuu tilmaamayaa kalaam ayuu halkan kaga hadlayaa baabkanna waxa weeye asal ahaan dee naxwaha iyo xaggaasuu asal ku yahay farac buu ku yahay usuul fiqiga saas aawadeed dee culammada nuxaadda ayaa taxriiriya sida sheekh ibnu cuthaymiinba u baraarujinayo alkalaamu kama qaala annaxwiyuuna wa hum axsanu taxriiran min ahli usuuli alfiqhi lianna alfanna fannuhum yaquuluuna alkalaamu lafdun mufiidun yacnii fannigu iyagu waa fannigoodii halkan oo kale dee wuxuu ku yahay mustacaar buu ku yahay asalku ma aha marka markay ka hadlayaan culammada nuxaaddu waxay leeyihiin kalaam waxaa la yidhaahdaa waa lafdun mufiidun waa lafdi wax faa'iideeya faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha kaasaa waxaa la yidhaha kalaam muxuu odhanayaa saaxibu alajruumiya alkalaamu lafdun murakkabun mufiidun bilwadci waxa weeye murakab ah oo mufiid ah oo dhigaalka yacni wax ku faa'iidaynaya yacni wadcigii ku faa'idaynaya wadculcarabi marka murakabun hadda ma sheegin waxaa la kaga kaaftoomeen culammada qaarkood markay leeyihin lafdun mufiidun ifaado dhammaystiran ma faa'iideyn karo biduuni tarkiib saas aawadee murakkabun wakhtiyada qaarkood waaba iska xadfaanba kalaamunaa lafdu mufiidun kastaqim markuu ibnu maalik uu leeyahay kalaamka yagu haddaannu naxaadnahay waa lafdu mufiidun kastaqim ay ka ifaadati istaqim waa lafdi wax faa'iidaynaya faa'iidaynta istaqim ay wax faa'iidayso kale faa'iida la miduu faa'iidaynaya yacnii faa'iida taama faa'iida kaamila ayuu faa'iidaynaya saasaa looga jeedaa marka waxay ka cabbiraan culamada qaarkood waa faa'idatan yaxsunu sukuutu calayha faa'iide ay fiicnaanayso ama ay wanaagsanaanayso in lagu aamuso yacnii markuu wax faa'iideeyo faa'iidadaas ayaa la odhanayaa waa kalaam mufiid yaxsunu sukuutu calayha marka leeyahay mutakalimka hadlaya iyo saamica maqlaya labada mid walba inuu ku aamusaa ay fiicnaan karto laakiin haddii waxa weeye hadalkii la sheego oo aanu ahayn hadal markaa mufiid ah faa'iide lagu aamusi karo dee wuxuu markaa suganayaa qofkii saamica ahaa in wax la raaciyo yaa oo is yidhaahdo talow yacni faa'idada khabarku maxay tahay ama waxa weeye maxadulfaa'ida wuxuu suganayaa in waxa weeye markaa u maqlo khabarkii wuxuu ku dhacay haddaad tidhahdo masalan zaydun talo maxaa laga sheegi doonaa zayd buu is odhanaya wuu garanayaa zayd inuu yahay calamun lishakhsin qadarkaasi waa qadar uu fahmayo laakiin dee faa'iida kama dhalan marka waxa laga sheegaayo ayuu sugayaa yaa haddii la yidhahdo saafara waa safray yaa dee waxa weeye waa garanayaa marka wixii la soo waday intaa inay waa garanaya marka lafdi markii la yidhi waxbaxaya wixii aan lafdi ahayn ama qoraal ah ama ishaaro ah ama calaamado la taagay ah iyo wixii la mid a qoraalkii dee waxa waxaweeye ma odhanayaan marka waa kalaam kalaam marka la itlaaqo qoraalkii ku dhici mayso ishaaraadkii ishaaraadkiiyo tilmaantiina ku dhici mayso ila ishaaradii marbay bay ishaara mufhiima tahay oo wax fahansiinaysa haddana waxa weeye marka lama odhanayo waa kalaam marka la itlaaqo haddii waxa weeye kalaam lagu tilmaamayo waa in la qaydaa qaala biyadihi kada yacani waxa weeyaan gacantiisuu sidaa ku yidhi laakiin biyaddihi haddaan lagu qaydi lahayn qaaladu waxay ku dhici lahayd dee qowl xuruuf lahoo la fahmayo ayay noqon lahay saasay markaa noqon lahay saas ayay noqon lahay marka ishaaraadkii ma soo gelayaan annusub calaamadaha la taagaa ma soo gelayaan imanka ishaaraatulmuruur calaamadaha muruurka la isticmaalo waxbay ku fahansiinayaan waxbaa lagu garanayaa marna soco marna joog oo joogso haddana laysa bikalaam hadal ma aha waa nusub waa calaamado marka caqdigu waa saas si la eg yacani marka waxaa weeye dilaalintu gacmaha isgeliyaan ama labada gacmood oo xubnaha uu taabanayo intaasoo hore yacani waxa weeye shaygii markuu ka iibinayo xubnihii buu taabanayaa tirooyin buu ku tilmaamaya yaa yacani waa fahmayaa walayse bikalaam faa'iidada miyaa la shardiyaa inay tahay faa'iido jadiida oo cusub mise lama shardiyo bacdi baa waxay yidhaahdeen faa'idadu waa inay tahay faa'ido aan dadku wada hayn ee hadday tahay macluum cinda annaasi jamiican dadku wada garanayaan xaaladda noocaasa faa'iide lagu tirin maayo faa'iido laguma tirinayo bacdi baa saas yidhi laakiin waxaa weeye ta noocaasi culammada qaarkood waxay leeyihiin shardi ma aha faa'iidadaasi inay macluuma dadka u wada tahay iyo inaynay qaarkood u ahayn iyo inay dadka ay ka wada jaahil ahaayeen ama badankoodu ay ka jaahil ahaayeen yacni farqi ma kale leh farqi ma kale leh haddii layahay alsamaa'u fawqana iyo alardu taxtana bacdu nuxaat waxay leeyihin laysa bikalaam waayo waa macluum cinda annaasi jamiican dadka dhammaantood agtooda waa laga garanaya saas aawadee hadal maaha hadal maaha ibnu cuthaymiin wuxuu soo qaadanaya nin shaaciroo yidhi kaannana waalmaa'u min xawlina qawmun juluusun xawlahum maa'u marka wuxuu yidhi taasoo kale kuma tirinayaan markaa inay tahay nuxaadda qaarkood kuma tirinaya inay kalaam tahay yaa inay kalaam tahay kuma tirinayaan marka waa inay noqotaa faa'iido walow ruuxan loo sheegaya isagu ha garanayo laakiin dadka qaarkood waxay ka jaahil yihiin oo macluum cinda annaasi jamiican waa in markaa aynay ahayn nin baa gebiyo wuxuu idhi alleylu leylun wannahaaru nahaaru walardu ardun waalximaaru ximaaru waa la yska wada garanayaa wuxuu idhi habeenkuna waa habeen maalintuna waa maalin dhulku waa dhul aduu abyaad waa badnay ilaa afar bayd buu gaadhsiinaya wada noocaas ah afar baydoo yacni wax markaa uu kordhinaya aynay jirin ee mid walba uu ku sheegayo un isagii inuu yahay ayuu tahay alleylu leylun wannahaaru nahaaru wadubbu dubun waalximaaru ximaaru yacni mid waliba waa isagii un marka tan noocaasoo kale ah nuxaadda qaarkood waxay leeyihiin lays bikalaam yacni saasay leeyihin laakiin culamada qaar waxay marayaan marba hadduu shaygu asaalatan mid wax faa'iidaynaya yahay faa'idadaasi walow macluuma cinda annaasi jamiican ha noqotee wuxuu noqonaya kalaam haddaba kalaamkii maxaa ugu yar usuul fiqiga waxaa sii khuseeya uun jumalka waxa ku saabsan saas aawadeed sheikhu waxba tacriifkiiyo ma gelin jumlo wax faa'iidaynaysa shay mufiid ah intee ugu yar aqalligii buu ka hadlay waxa ugu yar buu yidhi laba isim ama isim iyo ficil isim la'aantii kalaam ma jiri karo sida saxiixa marka laba isim waa noqon karaan kalaam sida waxa weeye alcilmu naaficun iyo aqaa'imun azzaydaani miyay istaageen labadii zayd ama duruubun camraani miyaa la garaacay labadii camar yacani waxa weeye waa laba isim waxa ugu yar ee kalaam uu ka noqdo murakkab oo isaga yimaado ama waa isim iyo ficil sida waxa weeye maata fulaan hebel baa dhintay tacallama fulaan hebel baa cilmiga bartay zahida fulaan hebel baa zaahid noqday hadda ma aragtaa yaani waxay noqonaysaa ism iyo ficil markaa ficil iyo faacil ama ficil iyo naa'ib faacil qutila fulaan wuxuu kale haddaba sheikhu yidhi ficil iyo xarafna waa ka samaysmi karaa waxa ugu yar hadalka ee kalaamka ugu yar oo nuxaadda bacdi ka midaan badnayn ayaa waxay yidhaahdeen xaraf iyo ficil wuxuu noqon karaa kalaam mufiida sida maa qaama ama lam yaqum damiirka mustatirkee faacilka noqonaya may tirin waxba kamay soo qaadin waxay yidhaahdeen maa qaama ama lam yaqum waxay ka kooban tahay xaraf iyo ficil ayay ka kooban tahay shaloobiin shiikha la yidhahdaa loo nisbeeyey inuu sidaas maray waxaa kaloo la yidhi isim iyo xaraf buu noqon karaa oo xarfunidaa iyo isim laysu geeyey yaa zaydu waxay noqonaysaa kalaam markaa mufiida laakiin culammada nuxaadda badankoodu waxay leeyihiin yaadani waxay ka naa'ib tahay ficil wa adcuu zaydan ama unaadii zaydan baa macnuhu u dhacaya saasuu u noqday jumla mufiida wa ilaa xaraf iyo isim ma noqdaan kalaam mufiida ma noqdaan wakadaa ficilka iyo xarafku yaguna kalaam mufiida ma noqonayaan oo biduuni ism lama heli karo kalaam mufiida isimku waa lafdhabartiya hadalka marka lama heli karo kalaam mufiida wa bacda ficlin faacilun fain dahar fahwa wa ilaa fadamiirun istatar yacnii ficil kasta waxa daba yaalla faacil ficil la heliyaa faacil waa in la helaa haddii muqayaru siiqa laga dhigana naa'ib faacil waa in la helaa fain dahara fahwa hadduu daahiro oo markaa isim daahira noqdo isagaa faacilkii noqonaya wa ilaa fadamiirun istatar haddii kale aanu daahirinna wuxuu noqonayaa damiir mustatira ayaa faacilkii u dhacay yacni ficilkii ilaaba ilaa waxaa lagama maarmaana inuu cid ka dhacaa oo biduuni faacil ma dhici karo biduuni muxdis ma soo darin karo laa xadasa ila bimuxdis saas aawadeed ficilkii gaar isma taagi karee lagama maarmaan waxa ah cid loo isnaadinayo oo uu ka dhacay in la helo wakadaa cidda uu ku dhacay cidda uu ku dhacay wuxuu ka naa'ib noqonayaa markaas ciddii uu ka dhacayey marka la xadfo mughayro siiqa marka laga dhigo waa saas markaa sidaas aawadeed maa qaama isimkii waa mustatir marka wuxuu noqonayaa inuu ficil iyo faacil iyo xaraf ka kooban yahay ayuu noqonaya qowl kaleoo ka qariibsan qolyahan yidhi waxa weeye ficil iyo xaraf ama ism iyo xaraf wadaad kalaa la yimiyo wuxuu yidhi kalaamka waxa ugu yari waa xaraf xaraf keliyaaba noqon karaa kalaam mufiid ah oo siduu xaraf keliya u noqon karaa dee jawaaba su'aalin buu dhacayaayo waa xarfu jawaab waxbaa la weydiinaya markaas odhanaya laa ama odhanaya nacam waana kalaam mufiida ah. yaa ibnu talxat alandalusi sheikh la odhan jira laga sheegay laakiin tan noocaasi waa khalad waayo qaacidadu waxay tahay assu'aalu mucaadun filjawaab su'aasha waxaa lagu soo celiyey jawaabta oo markaad tidhaahdo hal saafara zaydun oo aad tidhahdo nacam macnaheedu waxay u dhacaysaa saafara zaydun saasay u dhacaysa qul man anzala alkitaaba aladii jaa'a bihi muusa aakhirka maxaa ku sugnayn qul illaah allaahu anzal kalaa mufiida waxay ku noqotay taqdiirka la qadaraayo oo hadalka su'aasha ku sugan lagu soo celinayo jawaabta ayuu mufiid ku noqday saas ayuu mufiid ku noqday marka waxa weeye wixii la xadfay ee la qadarayey may ictibaarin tannacaasna qalad buu noqonaya wuxuu yidhi sheikhu raximahuullah aqalu maa minhu alkalaama rakabuu waxa ugu yaree kalaamka ay iska saareen bimacnaa iska ta'liifiyeene isaga keeneen qadarka ugu yari ismaani waa laba isim aw ismun wa ficlun ama waa ism iyo ficil karkabu tusaalihiisu waa irkabu oo kale waa ism iyo ficil bay ka koobantay ficil iyo isimkii oo faacil ah kadaaka min ficilin wa xarfin wujida waxaa la helay wixii markaa ugu yaraa kalaamka min ficilin ficil baa laga helay iyo wa xarfin xaraf kadaaka madkuurka la soo sheegay xaaluu la mid ahaaday oo isaguna uu yahay kalaam mufiida wa jaa'a min ismin waa ka yimaadaa min ismin isim iyo wa xarfin xaraf fi nida nidaaga gudihiisa wa qusima alkalaamu lilakhbaari waalamri waalnahyi waalistikhbaari wa qusima waa la qaybiyey alkalaamu hadalka waxaa loo qaybiyey lilakhbaari khabarro iyo waalamri amar iyo wannahyi nahyi waalistikhbaari iyo waraysi ama su'aal khabar weydiin tumma alkalaamu thaaniyan qad inqasam intaa dabadeed hadalku waa qaybsamay mar labaad ay inqisaaman aaniyan ilaa tamanin walicardin wa qasam wuxuu u qaybsamay tamani iyo cardi iyo qasam tamani waa jeclaysi wax la tamaniyaayo la jeclaysanayo o la isleeyahy waxaasi muudhaco walicardin iyo bandhig yacnii sidaa maad samaysid alaa tafcalu kada alaa ta'kuluun wa qasam iyo dhaar ayuu u qaybsamay taqsiim kale ashyaadaasuu qaybsamay wa haalisan ilaa majaazin wa ilaa xaqiiqatin mar saddexaad waa qaybsamay hadalkii wuxuu u qaybsamay ilaa majaazin majaaz iyo wa ilaa xaqiiqatin xaqiiqo wa xadduhaa xadka xaqiiqadu ma istucmila waa kii la isticmaalay min daaka ee kaasoo hadalka ah isagoo ka mid ahaaday maada haddaad tidhahdo waa mawsuulo min daaka waad xaalaynaysa haddaad tidhaahdo waxa weeyaan waa nakira mawsuufa oo lafdun istucmila maa shay bimacnaa lafdi lafdigaasoo istucmila la isticmaalay oo min daaka kaas laga isticmaalay ama kaa la isticmaaloo laga sifeeyo kaa la isticmaaloo min daaka kaas ka mid ahaaday kalaamka fii mawduucihi mawduuciisiiyo wixii loo dhigay loo isticmaalay ayaa waxaa la yidhaahdaa xaqiiqo xadka xaqiiqadu waa eray loo isticmaalay macnihii loo dhigay markii ugu horraysay ay awalan ama ibtidaa'an wa qiila waxaa layihi maa yajrii waa kii markaa soconaya khitaaban fi istilaaxin khitaaban soconaya xaaluu khitaab yahay ama hadal yahay fi istilaaxin istilaax lagu khitaabayo oo lagu hadlayo macnaa lagu heshiiyey istilaaxaasoo qudima ama qaduma bacdi waxay u dabdiyaan qaduma istilaaxaasoo qaduma hormaray ama qudima la hormariyey qaddama haddii la yidhaahdana bimacnaa taqaddamay noqonaysaayoo qaddama oo laazimaa jirta qaddama bimacnaa taqaddama istilaaxaasoo qaddama ay taqaddama hormaray ama qaduma horreeyey wuxuu sheekhu inoo tilmaamaya raximahullah kalaamka in la qaybiyo marka taqaasiim kala duwan baa loo qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa in khabar iyo amar iyo nahyi iyo istikhbaar in looga jeedo afar qaybood ayuu markaa dhigay mar labaadna wuxuu yidhi waa qaybsamaayo wuxuu u qaybsamaa buu yidhi tamanni iyo cardi iyo qasam bacdii waxay ka dhigaan markaa aqsaam kala duwan inay tahay oo dhammaantood la odhanayo hadalkii baa u qaybsamaya khabar iyo amar iyo nahyi iyo istikhbaar iyo tamani iyo cardi iyo qasam qaar waa isku soo ururiyaan waxay dhahan kalaamku sidiisa wuxuu qaybsamaa laba qaybood waa khabar iyo inshaa qaybahan kale waxay ka farcamayaan inshaagii iyo khabarkii bay ka kala farcamayaan badankuna waxay ka farcamayaan inshaaga bacdii waxay dhahaan saddex qaybood buu u qaybsamaayo khabar iyo inshaa iyo talab buu u qaybsamaa laakiin saxdu waxay tahay in inshaagun la qaybinayo laba qaybood loo qaybinayo talabi iyo hayru talabi loo qaybinayo qaar kale waa ka sii badiyaan mutaqaasiimta ay kordhiyaan cibaaradiisuna waxay u eg tahay inay tani taqsiim labaad tahay laakiin sida shuraaxduba baraarujinayso taqsiim labaad ma aho kii hore ka duwane isla kii horuunbuu ka mid yahay laakiin wuxuu saaniyan u yidhi wuxuu kuu tilmaamayaa culammada qaarkood qaybahan inayna ku soo darin ee afarta horuun sheegeen culammada qaarkoodna qaybahanna inay ku dareen intaasuu markaa doonaya inuu uga jeedo marka xoogaa muxarar ma ahaba bacdi leeyihin muxtamilu sidqi waalkidbi alkhabar yacni waxaa kii aqbalayey sidqigii iyo kadibka labada mid walba aqbalayey khabar baa layahaa ya yacni wakhayruhu talab walaa saalisa qarn wixii intaa ka soo hadhayna wuxuu noqonayaa talab mid saddexaadoo weheliyaana ma jiro marka sida saxiixi waa inay ashyaadan dhammaantood wada gelayaan inshaaga gelayaan inshaagii marka waxaa ka mid a amarkii iyo nahyigii iyo istikhbaarkii saddexdu waxay isku noqonayaan inshaa tamanigii iyo cardigii iyo qasamkiina isla inshaagay gelayaan marka waxaa ka soo baxayan waa laba qaybood khabar iyo inshaa inshaagii inshaagiibaa haddaba farcyadiisi badanayaanoo qaybo badan u qaybsamaya oo yeelanaya amar oo yeelanaya nahyi oo yeelanaya istifhaam waa ku istikhbaarka ka cabiraya oo yeelanaya tamani cardi qasam taraji yacni waxa weye anwaac badan buu saa u yeelanaya khabarkii markaa waxaa la odhanaya waa kii aqbalaaya runta iyo beenta mid walba aqbalayay maa yaxtamilu asidqa waalkadiba lidaatih shayga aqbalaya runta iyo beenta daatadiisa marka loo eegaayo labadaa mid walba aqbalayey ayaa waxaa la yidhaahdaa khabar ayaa la yidhahdaa masalan haddii la yidhaahdo maata fulaan hebel waa dhintay waxaa la odhan karaa dee waa run waxaana la odhan karaa waa been wuxuu aqbali karaa sidqi iyo kadib inuu run noqdo iyo inuu been noqdo wuxuu kaloo aqbali karaa cibaaro kale haddii si kale odhan tasdiiq iyo takdiib waxaa la odhan karaa waa runtaa waa tasdiiq wuxuu kaloo aqbali karaa takdiib beenin in la waa beentaa labada mid walba aqbali karaa marka sidaa leeyahay wuxuu u aqbali karaa daatadiisa uu hadal yahay laga eegee macnaha uu koobsanayo waxa laga hadlayaa noocay tahay aan la eegin iyo cidda ku hadashay aan la milicsan waxaa mukhbaru bihigee laga warramayaa inuu yahay wax daruuriyaad waafaqaya ama wax daruuriyaad khilaafaya aan la milicsan ama qaa'ilka ku hadlay aan la eegin oo masalan hadduu ruuxu yidhaahdo annaaru baarida dabku waa qabow yahay dee waxaa suuroobi karta inuu ruux ku yidhaahdo waa runtaa ama waa beentaa waa dhici kartaa daatadiisa uu khabar yahay marka la eegaayo tasdiiq iyo takdiib sidiisa waa u aqbali karaa sidiisa waa u aqbali karaa waxaa la odhan karaa kadabta bacdi waxay yidhahaan labadu inay israacaan sharti maaha takdiibka iyo tasdiiqu mid ahaan hadduu labada ku rumoobi karo khabarnimadii waa sugnaanaysa ninka yidhi annaaru baarida dabku waa qabow yahayna yukadab waa la beeninayaa waxaa la odhanayaa kadabta annaaru laysat baarida dabku ma qabooba idan wuxuu noqonayaa khabar shay daruuri ah oo xiska lagu og yahay daruuratan sidii lagu ogaa uu khilaafsan yahay markuu sheegay khabarnimadii ka bixi maayo ixtimaalkii inuu muxtamil noqdo runtiiyo beentii labaduba oo aqbali karaa wuxuu u diidey inuu shay daruuriya khilaafaayo wa ilaa daatada khabar waa la odhan kari lahaa sadaqta iyo kadabta mid walba ama sidqun iyo kadibun mid walba waa la odhan karlaa laakiin wuxuu uga baaqday likownihi khaalafa daruuriya masalan waxaa la yidhi annaaru xaarah dabku waa kulul yahay dee waxaa la odhanayaa waa sidqun waa run ama sadaqta laakiin kadabta lama odhan karo marka la eego waxa uu koobsanayo oo inuu daruuri waafaqsan yahay ah wa ilaa haddaan taa la milicsan lahayn waxaa la odhan kari lahaa kadabta lafteeda waa la odhan kari lahaa marka labadii mid ahaan ayuu mutacayin u noqday marka haddaan daatadiisa keliya la milicsana wax kale la milicsado oo qaa'ilka yidhi la eego ama mukhbaru bihigu wuxuu ku saabsan yahay la eego waxaa dhici karta in mid mutacayin uu noqdo tasdiiqa ama takdiibku wa ilaa daatadiisa khabarnimo ahi labada mid walba asaalatan way aqbali kari lahayd masalan khabarullaahi wa khabaru rasuul sala allahu alayh wasalam qacan waa sidqi yusaddaq waa la rumaynayaa maxaan la odhanayaa waa sidqi inuu sidqi yahay xaggee laga ogaaday likownihimaa khabara allaahi wa khabara rasuuli ahaanshahooday ahaadeen hadalkii ilaahay ama hadalkii rasuulka ayaa inuu qadcan run yahay laga gartay marka daatadiisa lama milicsan khabarkee cidda tidhi oo aan beeni ka suuragal ahayn baa la eegay taasuu uga baxay inuu been aqbali karo wahaakada markaa shaygii labada midnaba aan lagu odhan karin sadaqta iyo kadabta toonna labada midnaba aan aqbali karin khabarnimadii waa ka baxayaa laakiin hadduu labadaba aqbali karo ama mid ahaan u aqbali karo ama mutacayin u yahay ilaaba ilaa waa khabar hadduu labadaas markaa midnaba aanu aqbali karinna khabarnimadii waa ka baxay qaybta kaluu gelayaa inshaa buu noqonayaa inshaagii waa maa laa yaxtamilu sidqa walkadiba lidaati daat ahaantiisa marka la eegaan wax kalaba la midicsan run iyo been ma aqbali karo mid ahaanna ma aqbali karo tasdiiq iyo takdiibna kama suuragal aha haddii lagu yidhahdo qum istaag miyaad odhan kartaa sadaqta run baad sheegtay miyaad se odhan kartaa kadabta been baad sheegtay dee wax la beeniyo ama la rumeeyo maan sheegin waxaan ku idhi qum ama waxaan ku idhi uqcud ama waxaan ku idhi laa tafcal yaa laa tanam cani salaati salaadda ha ka seexan markaasaad tidhi sadaqta run baad sheegtay cibaaradaasi may tahay marka wax la tasdiiqiyo cibaaradii waxa weeye waa nahyi ama waa amar qum dee tasdiiq iyo takdiib kama suuragal ahoo sadaqtiiyo kadabta u munaasib ma aha midna waxaa lagu leeyahay waxaa samee midna waxa lagu leeyahy waxaa samaynin marka idan hadduu labadaa midnaba aanu aqbalin tasdiiq iyo takdiib waxaa la odhanayaa waa inshaa inshaagii markaa waa qaybsamaa wuxuu qaybsamayaa amar iyo nahyi iyo istikhbaar istikhbaarku waa istifaam waa khabar talab siinkiiyo ta'du waxay faa'iidaynayaan talab talabulikhbaar iiga warran waxaas weeye iyo tamani iyo cardi marka saxiixu waxay tahay inuu hadalku u qaybsamayo un laba qaybood saaxibu jamci aljawaamic saddex buu u qaybinayaa saddex ayuu ka dhigayaa oo khabar iyo inshaa iyo dalab ayuu ka dhigaya laakiin saxdu waxay tahay in khabar iyo inshaa keliya loo qaybiyo dabeedna inshaagii baa markaa wuxuu u qaybsamayaa dalabi iyo hayru talabi sida saxiixi waa saas muxtamilun lisidqi waalkidbi alkhabar wa linshaa walaa haalisa qarn waa ka odhanayaa suyuuti cuquuduuljumaankiisa muxtamilun lisidqi waalkidbi alkhabar kii aqbalayey runta iyo beenta labadaba aqbalayey waa khabar yacnii khabarku waa muxtamilu lisidqi waalkidbi waa khabar muqadama alkhabar waa mubtada'a wa ghayruhu alinshaa wixii kaa ka soo hadhayna inshaa la yidhaahdaa walaa haalita qarn mid saddexaadoo sugani ma jiro labadaa qaybood keliya ayay yihiin wuxuu sheekhu tilmaamay tamanni iyo cardi iyo qasamna in loo qaybiyey laakiin qaybta horunbay gelaysaa tamanniguna waa wax la jeclaysanayo marka waa qayb inshaaga ka mid ah tamanniguna wuxuu ku dhacaa ama wax mustaxiilaan dhici karin ama wax mutacasiro adag labadaa mid buu ku dhacaa layta shabaaban buuca fashtaraytu alla jeclaan lahaayaa dhallinyaronimo in la iibiyo oo dabeedna aan soo iibsado waa tamanni dhallinyaronimo iiba in la helaana waa arrin aan dhici karin marka waxay noqonaysaa tamanni bay noqonaysaa arrin suuragaloo mumkina laakiin xoogaa markaa casiir ana waa lagu isticmaalaa tamaniga ruux faqiiri inuu yidhaha layta lii maalan fa axujja bihi alla muu xoola ii sugnaado oo dabeedna aan ku soo xajiyo waa tamanni mumkin weeye xoola inuu yeeshaa laakiin xaaladda uu markaa ku sugan yahay haddii loo eego dee cusri baa ku jira ama ruux jaahili uu yidhaahdo laytanii caalimun fa ucallima annaas alla maan ahaada caalim oo deedna dadka aan cilmiga baro waa mumkin laakiin nowcan maa xaaladda uu markaa ku sugan yahay dee cusri bay ula muuqataa cardigu waa bandhig yacnii si waxa weeye rifqi ku jiro oo sahlan bilutfin baa lagu bandhigaya waa sida hadalkii nebi ibraahim uu ku yidhi malaa'igta alaa ta'kuluun maa cuntaan waa cardi taxdiid baa isaguna jira oo shiikhu aanu inoo sheegin nadmiga aanu ku sheegin taxdiidkuna waxa weeye isaguna waa nooc markaa eh, talab ah oo isaga cardiga shabbahda laakiin wuxuu kaga duwan yahay bicunfin si adag baa isaga yani loogu bandhigaya waa bixathin ama bicunfin waa sida marka waxa weeye in lagu yidhaahdo hallaa facalta kada hallaa sallayta salawaati alkhamsa maa tukatid salaadaha shanta ah hallaa sallayt canaan tawbiiq bay noqonaysa marka hallaa iyo alaa iyo waa lagu isticmaalaa alaa tuqaatiluuna qawman siyaaqaa laga fahmaya in taxdiid hadda looga jeeday cardi aan looga jeedin qasam baa ka mida waa dhaar oo ruuxu markuu dhaarto uu yidhahdo wallaahi dee kadabtana lama odhan karo sadaqtana lama odhan karo ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa ictibaarka marka loo eego muqsamu calayhiga khabar bay noqonaysa laakiin qasamka laftiisu khabar ma aha liannahu laa yaxtamilu sidqa wala alkidba wuxuu sheekhu yidhi raximahullah wa qusima alkalaamu waa la qaybiyey hadalka lilakhbaari waxaa loo qaybiyey khabaro waalamri iyo amar iyo wannahyi nahyi waalistikhbaari iyo su'aal istikhbaar waa istifhaam bay la macnata suma alkalaamu haaniyan qad inqasam intaa dabadeed hadalku waa qaybsamay mar labaad ilaa tamannin tamanni buu u qaybsamay walicardin iyo bandhig iyo waqasam dhaar sida saxiixu waxay tahay qaybtan labaad inaynay qayb gaaroo madax bannaan inaynay ahayn qaybta horuunbay ka mid tahay marka saas aawoodee muxarar maaha bay culamada qaarkood yidhaahdeenoo si fiicanoo muxarar ah uma dhigin wa haalitan ilaa majaazin wa ila mar kale waa qaybsamay hadalku oo saddexaad wuxuu u qaybsamay majaaziyo wa ilaa xaqiiqatin xaqiiqo wa xadduhaa xadka xaqiiqadu mastucmila waa kii la isticmaalay min daaka kaas xaalu ka mid yahay haddaad maada mawsuulo ka dhigto ama ma mastucmila waa shay ama lafdi la isticmaalay oo min daaka kaas ka mid ahaaday hadalka ah fii mawduucihi macnihii loo dhigay loo isticmaalay kaasaa waxaa la yidhahdaa xaqiiqo wa qiila waxaa la yidhi maa yajrii waa kii soconaya ama ordaya macnaa xagga isticmaalkaa looga jeedaaya khitaaban xaaluu markaa khitaab yahay fi istilaaxin istilaax ku socda yejrii bay ku tacalluqdaa fi istilaaxin istilaax ku socda si lagu heshiiyey istilaaxaasoo qudima la hormariyey ama qaduma hormaray ama qaddama ay taqaddama hormaray bimacnaa istilaax horreeyey oo aljamaacatu almukhaatiba ay sidaa u isticmaaleen ciddii khitaabku ka dhacayey marka hadalkii lagu hadlayey sidaa ku dareeroo ku socda takhaatubkii lagu hadlayey oo uu sidaa u waafaqo waxaa la odhanaya waa xaqiiqo ayaa la odhanaya aqsaamuha alaaatun sharciyu qaybaha xaqiiqadu waa saddex waxay yihiin saddexdu sharciyun sharci iyo walugawiyu lwadci iyo kii dhigaalkeedu uu luqada loo nisbeeyey yacni mansuubun ila luqa xagga luqada loo nisbeeyey dhigaalka gudihiisa iyo walcurfiyu kii curfiga loo nisbeeyey wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa xaqiiqada waxaa la yidhaahdaa waa erayga loo isticmaalay macnihii loo dhigay allafdu almustacmalu fiima wudica lahu ibtidaa'an lafdiga loo isticmaalay macnihii markii ugu horraysay loo dhigay ayaa waxaa la yidhaha xaqiiqo intaan la isticmaalin bimacnaa aan tarkiib la gelin laguma sifeeyo eraygu inuu xaqiiqo yahay iyo inuu majaaz yahay toonna waayo qabla alisticmaal laa yuusafu bixaqiiqa walaa bimajaaz qabla alisticmaalna waxaa loo jeedaa intaan tarkiib la gelin marka tarkiib la geliyo dabadeed ayaa la odhanayaa ama waa xaqiiqo ama la odhanaya waa majaaz marka lafdigii la isticmaalay oo macnihii markii ugu horraysay loo dhigay loo isticmaalay waxaa la yidhahdaa xaqiiqo kaasi waa tacriif tacriif labaad waxaa la yidhi waa lafdiga isticmaalkiisu oo ku dareeray sidii markii ugu horraysay loo istilaaxay ee loogu heshiiyey istilaax waa ifticaal oo min salaxa laga keenay min salaxa istalaxa ayaa la odhan lahaa ee ta'dii ayaa nudqigeedu adkaanaysaa saadka dabadii xuruufulitbaaq dabadood ta' laguma dhawaaqi karo cusraa ku jira saas aawadeed ta' baa loo beddelaa bacda xuruufi alitbaaq waa saadka iyo taada iyo daadka yacni xuruufahaas marka xuruufulitbaaq la yidhaahdo ee dabadood laguma dhawaaqi karo ta laguma dhawaaqi karo wahaakada marka istalaxa saasaa loo yidhi istulixa fa huwa istilaax marka waa mid lagu heshiiyey oo eraygan macnahaas in loo isticmaalo lagu heshiiyey ayaa waxaa la yidhaahdaa istilaax baa la yidhahdaa haddii macnihii loo isticmaalo ow macnihii ku dareero yejrii waxay ka dhigan tahay maqaamkii istucmile eh waxay noqonaysaa inay xaqiiqa tahay xaqiiqadii marka waa la qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood marka tacriifkan dambe wa qiila ina alxaqiiqata maa yajri khitaaban fi istilaaxi almutakalim yacni alxaqiiqatu maa jara bihi alcurfu kan dambey culammada qaarkood u badiyaan inuu labada sii fiican yahay taqsiimka la qaybinayaana wuxuu ku dhisan yaha la yidhi kan dambe inkastoo ka horena weji lagu waafajiyo oo ciddii ugu horraysay u dhigtayba marna waxaa la odhanayaa waa xagga luqada marna waa xagga sharciga marna waa xagga curfiga marka calaa haadaaba markaan lagu waafajinaya marka ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya waqiila ina alxaqiiqata maa yajri khitaaban waxaa kaloo la yidhi xaqiiqadu waa wixii ku soconaya khitaabka ama takhaatubka lagu hadlayo fi istilaaxi almutakalim cidda hadlaysa istilaaxeeda yacni alxaqiiqatu maa jara bihi alcurf waxaa macnuhu u dhacaya xaqiiqadu waa waxa curfigu ku dareeray curfigu ku socday oo xagga ahlulugaha curfigoodu dee wuxuu noqonayaa xaqiiqa lugawiya xagga ahlucurfiga curfigoodu wuxuu noqonayaa xaqiiqa curfiya xagga sharciga curfigiisu wuxuu noqonayaa xaqiiqa sharciya xagga curfigana xaqiiqa curfiya wahaakada marka saddexdaa qaybood baa loo qaybiyaa iminka erayga assalaa la yidhaahdo waxay leedahay xaqiiqa luqawiya xaqiiqadeeda lugawi waa maxay waa adducaa wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum assalaa in duca looga jeedaa waa xaqiiqa luqawiya laakiin in looga jeedo cibaadada hadda la yaqaano cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusa muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim maxay noqonaysaa xaqiiqa xaqiiqa sharciya xaqiiqa sharciya noqonaysa shaygii waxaa dhici karta inuu yeesho xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa sharciya labadaba waxaa dhici karta inuu yeesho xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya yacni mid walba inuu yeeshaa dhici karta masalan ereyga daabba waxaa la yidhaha kullu maa yadibbu wax kastoo socda arlada korkeeda ama dhaqaaqa wallahu khalaqa kula daabbati min maa fa minhum man yamshi calaa batnihi wa minhum man yamshi calaa rijlayni waminhum man yamshi calaa arbac daabada marka macnahaasi muxuu ahaa xaqiiqa xaqiiqa lugawiy kullu maa yadibu calaa waji alardi in la yidhaahdaa waa xaqiiqa lugawiy erayga daabba haddaba waxay leedahay xaqiiqa curfiya ayay leedahay qur'aanka mawaadic badan waxay ku soo aroortaa iyadoo xaqiiqada lugawigaa looga jeeda wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha wax kastoo arladan ku nool oo korkeeda dhaqaaqa ayaa looga jeedaa noocu doonaba ha noqdo waa xaqiiqadii luqawiyada ahayd daabba waxay kaloo leedahay xaqiiqa curfiya oo waxaa loo isticmaalaa calaa dawaati alarbaca waxay afar addin ku socdaan waa xaqiiqa curfiya weeye wahaakada marka saddexdaa qaybood ayaa loo qaybiyaa xaqiiqadii curfiyada lafteeda waxaa loo sii qaybiyaa xaqiiqa curfiya caama iyo xaqiiqa curfiya khaasa curfiya caama iyo curfiya khaasaa jirta curfiyada khaaskii maxay noqonaysaa istilaaxaat alfunuun fanniyada kala duwan istilaaxaadkay leeyihin fanni kasta wuxuu leeyahy istilaaxaad u gaara fannu usuul fiqhi fannu mustalax alxadiis yacni istilaaxaad u gaaray leeyihin fannu naxwi istilaaxaad u gaaru leeyihin balaaqadu istilaaxaad u gaaray leeyihin sarfigu istilaaxaad u gaaray leeyihin haddama aragtaa marka funuuntaas fanni walba istilaaxiisa khaaska ahee ahlu u isticmaalaan waxay noqonaysaa xaqiiqa curfiya khaasa curfiya khaasay noqonaysaa oo imminka marfuuc markaad uga jeedo fii fanni culuumi alxadiis ama mustalax alxadiis maxaa marfuuc loo yaqaanaa curfigiisu waa maxay soo xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam loo kor yeelay ma aha oo la yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam baa sidaa yidhi ama sidaa sameeyey yaa laakiin markaad naxwo joogto marfuuc maxaa la yidhahdaa soo kama duwana macnihi dee waa kala duwan yihiin tanna waa curfiya khaasa waa khaasa bidaka alfann wa khaasa bida alfanni midna khaas waxay ku tahay fannigaa midna fannigan bay khaas ku tahay wahaakada marka fanni walba istilaaxaysa gaarkaa baa loo eegaya istilaaxaadkaa funuunta ay kala leeyihiin qolo waliba curfigooda khaaska a ah bay leeyihiin dee xaqiiqa curfiya sidooday ku tahay waa saas curfiya caammana waa jirtaa curfiyada caamkii waa maxay ahlu luqahoo dhan agtooda inuu caan ka noqday oo macnaha ay u wada barteen markii dambe sida waxaa noqonaya majaaskii xaqiiqada ka adkaaday oo kale ya majaaskii xaqiiqada ka adkaaday wuxuu noqonayaa xaqiiqa curfiya caama oo ahluluqa dhammaantood macnahaasi mashhuur agtooda ka noqday u wada yaqaaniin oo marka la sheego isagu ku soo horraandhacayo niyadda ama dihniga maskaxda ku soo horraandhacayo waxaa laodhanaya waa xaqiiqa curfiya caama imanka erayga qaa'id haddii la itlaaqo maxaa inoo soo wada dheeraynaysaa cidda carabi ku hadashoo dhan waxa u soo dheeranaysaa ama carabi taqaana in looga jeedo alfadlatu alkhaarijatu min alinsaan in looga jeedaa soo degdegaysa dee macnahaas in xaqiiqadii ma aha majaaska hadda wuu inoogu keeni doonaa qaa'idka laakiin dee ictibaar bay majaas ku tahay ila shaygu wuxuu noqon karaa laba ictibaaroo kala duwan buu yeelan karaa ha odhan way iscaaridaysaa yaa xagga curfiga marka laga eegaayo waxay noqonaysaa xaqiiqa curfiya caama ayay noqonaysaa marka xaqiiqada curfiyada caamada ahi waa saas yada weye wuxuu yidhi wahaalisan ay wanqasama waa qaybsamay hadalku haalisan mar saddexaadna ilaa majaazin wa ilaa xaqiiqa majaaz iyo xaqiiqo u qaybsamay wa xadduha xadkeeda ama tacriifka xaqiiqadu mastucmila waa erayga la isticmaalay ee min daaka kaasoo hadalkaa ka mid ahaaday fii mawduucihi macnihii loo dhigay loo isticmaalay wa qiila waxaa la yidhi maa yajrii waa lafdiga ku dareeraya ku soconaya khitaaban yacnii xaaluu khitaab yahay ama khitaaban ay fii khitaabin ay fi takhaadubi hadalka la hadlayo gudihiisa ku soconaya fi istilaaxin sidii loo bartay ku soconaya lagu heshiiyey istilaaxaasoo qaduma hormaray ama qaddama ay taqadama hormaray aqsaamuhaa qaybaha ay xaqiiqadu u qaybsantaa alaaatun saddex weeye sharciyun waallugawiyu alwadciy ay hiya saddexdu sharciyun waa mid sharciga loo nisbeeyey nadmiga markaad akhrinayso ma tanwiininaysa waalugawiyu alwadci iyo tii luqada loo nisbeeyey dhigaalka gudihiisa loogu nisbeeyey almansuubu ila allugati fi lwadci luqada loogu nisbeeyey dhigaalka gudihiisa loogu nisbeeyey waa xaqiiqa lugawiya waalcurfiyu iyo ka curfiga loo nisbeeyey sida loo bartay ee la caadaystay curfigu waa caadada iyo barashada uma almajaazu intaa dabadeed majaazku maa bihi tujuwiza waa kii la gudbiyey fii lafdi lafdiga gudihiisa lafdiga ayaa la gudbiyey can mawduucihi macnihii loo dhigay baa laga gudbiyey tajawuzan gudub ayaa laga gudbiyey binaqsin waxaa lagu gudbiyey nuqsaan xarakatu naqli baa lagu sameeyey hamsado binaqsinaw bay noqonaysaa binaqsinaw ziyaadatin aw naqli aw isticaaratin ka naqsi ahli binaqsin waxaa lagu gudbiyey nuqsaan wax laga dhimay oo wax laga xadfay aw ziyaadatin ama daris wax lagu daray oo lagu kordhiyey aw naqlin ama raritaan macnihii laga raray oo erayga macno kale loo raray aw isticaaratin ama isticaaro shabbahaad ah asalkeedu shabbahaad ka soo jeedo ayaa markaa lagu gudbiyey ka naqsi ahli waa sida erayga ahli in la nuqsaamiyey oo kaloo la dhimay ahli ayaa la xadfay wa huwa almuraadu fii su'aali alqaryati waana ka looga jeedo qaryada marka wax la weydiinayo was'al ilqaryata alatii kunnaa fiiha waxaa loo jeeda ahla alqarya kama ataa fi dikri duuna miryati sida qur'aanka ku timi duuna miryati xaal shaki uu ka maran yahay bay ku timi ama imaatin shaki ka maran ayay ku timi wa kasdiyaadi lkaafi waa sida korarka kaafku kordhay oo zaa'id noqday fii ka milihi ka milihi oo kale laysa ka milihi shay iyo waalghaa'iti almanquuli iyo sida erayga khaa'id oo laga soo raray can maxallihi meeshiisii laga soo raray oo meel kale loo raray raabicuhaa ka afreeyaa ka qowlihi tacaala waa sida hadalkiisa allah u yidhi yuriidu an yanqada yuriidu wuxuu doonaya gidaarku an yanqada inuu dumo ayuu doonayay yacnii maala macnuhu wuxuu u jeedaa gidaarku waa iishay iiladkii uu iilanayay baa lagu shabbahay ka iraadati alxay ama ka iraadati alinsaan sidii marka aadami wax doonayoo kale ayaa lagu shabbahay khilaaf baa ku jira culammada dhexdooda hadalka ma ku jiraa wax majaaz mise kuma jiro oo ma loo qaybinaya hadalka xaqiiqiya majaaz mise waxaa la odhanayaa dhammaantii waa wada xaqiiqo bacdi culammada ka mida oo aan badnayn ayaa waxay yidhaahdeen kalaamka in xaqiiqiya majaaz loo qaybiyaa daliil ma leh waa istilaax mar dambe soo darriyey saxaabadii iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciintuna may isticmaali jirin daruuro keensanaysa in la isticmaalaana ma jirto fasaadna waa ka dhashay oo sifaadkii ilaahay baa lagu diidey oo waxyaalihii qaybiyaadkaa lagu inkiray oo lagu dafciyey iyadoo majaaz la dallaysanayo saas aawadeed si aan taasiba u dhicin ha la yidhahda marka horeba majaaz ma jiro alkalaam kulluhu xaqiiqa halkaasay ka saareen bacdi bacdi kale waxay yidhaahdeen waxyiga gudihiisa majaaz kuma dhicin oo qur'aanka iyo xadiiska wax majaazoo ku dhacay ma jiro laakiin fii kalaami alcarab majaaz waa ku sugan yihin tafriiqaasay la yimaadeen bacdi culamada ka mid ah waxay culammada qaarkood u nisbaynayaan maxamed alamiin ashinqiiti inuu qabo tafriiqaas ibnu cusaymiin laftiisuna waa ka mid qolyaha u nisbaynaaya shinqiiti inuu qabo eh, majaazku inaanu waxyiga ku sugnayn laakiin uu luqada carbeed ku sugan yahy bacdi kaleo hore u sheegayna waa jiraan oo aan ibnu cusaymiin ba ahayn waxaan laga yaabaa fahamka noocaasee sabqay ee sheikha hadalkiisa saa loo qaatay in cunwaanka kitaabka la eegay uu qoray wa mancu jawaasi almajaaz fi lqur'aani liltacabudi waalicjaaz dabeedna aad aan loogu fiirsan hadalka uu gudaha ku odhanay saxiixuse waxay tahay inaanu oggolayn laa filwaxyi walaa filluga midnaba majaaz inaanu oggolayn midnaba majaaz inaanu oggolayn ou labada mid walba leeyahay majaaz maaha sidaas ayaa saxiixu ay tahay jamaahiirta culammadu waxay qabaan majaasku inuu jiro aw luqadana ku sugan yahay qur'aanka iyo sunnadana wax ka mida ay ku yimaadeen culamada qaarkoodna waxaabay soo rareen ijmaac laysku waafaqsan yahay minhu jaa'izun wamaa qad manacuu wa kullu waaxidin calayhi ajmacu ashyaada ay culammada qaarkood yidhahdeen ashyaadaasaa ka imanaysana siyaalo kale ayaa loo dafcin karaa oo in majaaska la inkiro aan ahayn majaaska oggolaanshihiisna dee dawaabid iyo shuruud buu leeyahay marka meelahay ahlulbidac u isticmaaleen shuruuddii ma dhammaystirmayso waxayna ismoodsiiyeen in xaqiiqa lagu xambaaraa inaynay dhici karin waxaa lagaga jawaabayaa in xaqiiqa lagu xambaaraa suuragale ee umuuraha qaybigaa sideeda in loo rumeeyo oo loo aqbalo ayaa saxdu tahay haddii daahirka in laga leexiyo ay waajib ahaan lahaydna nebigu waa caddayn lahaa wa ta'khiiru can waqti alxaajati fii xaqihi laa yajuusu bilijmaac markaa saas aawadeed xagga sifaatka iyo haybiyaadka iyo ashyaadaas wax majaasoo ku sugani ma jiro khilaafka masaa'ishaa laysku khilaafo majaas ma ku jiraa mise kuma jirana waa khilaaf xaqiiqi macnawi ayuu noqonaya laakiin ashyaadan laysla ysla oggol yahay ee aan haybiyaadkii ahayn ee qolana ay odhanayso waxa weeye si aad sheegteen waa jirtaa laakiin waa usluub carabi oo majaas ku magacaabi mayno waxay noqonaysaa khilaafka iska lafdi saasay noqonaysa bacdi baa ku sii mubaalaqooday qolyaha majaaska sugaya ka mida markaase waxay yidhaahdeen lugada badankeedu waa majaaz waxaad mooddaa waxay xaqiiqada u soo reebayaanba inay yarta walaysa bilghaalibi fi llugaati waalkhulfu fiihi libni jinni aati sheikha ibnu jinni la yidhahdoo kale wuxuu yidhi haalibu alluga waa majaaz xataa haddaad tirahdo ra'aytu zaydan hebel baan arkay zayd ra'aytu zaydan waa majaaz buu yidhi waayo zayd maad wada arag ama isagoo soo jeedaad aragtay oo intii kale waa kaa qarsoonay ama isagoo sii jeedaad aragtay ya dee maad wada arkine bacdigii baad aragtay ta kale zayd wuxuu leeyahay baatin iyo daahir intii daahirkaad arkaysa waa majaaz laa ilaaha ila allah way yidhahen waa majaaz subxaana allah yacni wax kasta waxay dooneen inayahaan waa majaaz taasi waa quluwi haada quluwun quluwiga caynkaasi sax maaha yani waxa weeye tacanut lagu sameeyo sidaa quluwi loogu sameeyaa mid saxa maaha markaa khaalib luqada uma aha majaazka waxaa ka badan xaqiiqadaa ka badan waayo er oo majaazi xaqiiqo waa leeyihi inkastay yidhaahdeen erayo aan badnayn xaqiiqadeedii waa dhimatay aysaa saa yidhahdaan laakiin xaqiiqo kasta inay majaaz leedahay ka dhalan mayso saas aawadeed alxaqiiqatu hiya alghaaliba fi luga xaqiiqada ayaa ghaalib luqada ku ah ee majaazku haalibkii khulaasadu waxay tahay majaaska waxaa loo eegaa qariino iyo calaaqa loo eegaa inta hadalka xaqiiqa lagu xambaari karana majaaz in lagu xambaaraa ma bannaana dawaabidda uu leeyahay haddii loo raacana maxduurka laga baqayaa kama imanayo a'immadii horena iyagoo oggol majaaska in la sugo ay oggol yihiin ayaa haddana ahlulbidaca ay radinayeen dalaalaadkoodana ayna ku waafaqin marka wuxuu yidhi majaaskii waa lafdii laga gudbiyey macnihii markii hore loo dhigay oo waxaa loo isticmaalay wadcigii hore sidii loogu dhigay ama istilaaxii hore sidii loogu heshiiyey si aan ahayn ayaa loo isticmaalay kaasaa waxaa la odhanayaa majaaz baa la odhanaya waa allafdu almustacmalu fii hayri maa wudica lahu awalan ama ibtidaa'an licalaaqatin maca qariina waa erayga loo isticmaalay macnihii markii ugu horraysay lugada loogu dhigay ama curfiga loogu dhigay ama sharciga loogu dhigay mid walba wadcigu waa u dhacayaa ila wadci carabi wadci lugawi wadci curfi wadci sharci ayaa mid weliba jiraa macnihii markii ugu horraysay loogu dhigay macno aan ahayn erayga loo isticmaalay licalaaqatin maca qariina calaaqa la jirkeed loogu isticmaalay qariina ama amaaradna ay weheliso ayaa waxaa la yidhaahdaa majaaz baa la yidhahdaa asalkana gudbintaa laga keenay macnihii asalkaabaa laga gudbiyey macno kalea loo tallaabiyo loo gudbiyey macnahaana dee sabab baa loogu gudbinaya waa inay calaaqa iyo qariina jirta marka afar nooc buu haddaba sheegay oo majaaskii ka mid ah waa binaqsin aw ziyaadatin aw naqli aw isticaaratin naqsigu waxa weeye waa majaasulxadfi nooca yidhaahdaan waa in hadalkii lafdi laga xadfo was'ali ilqarya ay ahla alqarya looma jeedo gidaarada weydii iyo dhagxanta markaa dhisan yaa ee waxaa loo jeedaa qaryada ehelkii qaryadaa loo jeedaa qolyaha majaaska diidaya waxay leeyihin qaryo waxaa loo isticmaalaa dhismahan urursanna waa loo isticmaalaa dadka jooga lafteedana haddii qariina ku tusinaysa ay la socoto waa loo isticmaalaayo hadda qaryo waxaa looga jeedaa dadkii baa looga jeedaa biqariinati siyaaq hadalkana lafdigoo keliya lama eegee dee qariinadiisiyo waxa ku lamaan baa la eegaa marka waxbaa ka xadfanba odhan maynee qaryada hadda muraadkeedu waa caynkaas qariinadaana caddaynays waayahay asalkii waa laysla ogol yahay ma majaaz baa lagu magacaabaa mise laguma magacaabo waxa ugu badan ay cuskadaan qolyaha majaaska diidaya waxay yidhahdeen almajaazu yajuusu nafyu majaaska waxa bannaan in la nefiyo qur'aankiiyo xadiiskana wax nafyigiisu bannaan yahay oo asixi karaa kama mid aha waa run waa sidqi waa xaq wax ka mida lama nafyin karo walmajaazu yajuusu nafyu qur'aankiiyo xadiiskana kama mid aha wax markaa nafyigiisu bannaan yahay waxay kaga jawaabayaan qolyaha ogoli inay yidhaahdeen erayga majaaska ah ee shuruuddiisii dhammaystiran tahay lama nafyin karo haddaad biictibaari alxaqiiqa u nafyido dee macno aan muraad ahaynoo looga jeedin baad nafyiday masalan hadduu yidhaha ra'aytu asadan yarmii ama ra'aytu asadan yaxmilu xaqiiba waxaan arkay libaax shandad sita ayaan arkay yaa ama ra'aytu asadan yarmii libaax wax ganaya ayaan arkay dee macnaha loo jeedo waa la garanayaa waa nin markaa geesi ah baa laga tilmaamayaa asadka muraadka looga jeeda waa saas dee ma odhan kartid nin geesiyoo libaax shabbaha maad arag ama nin geesiya maad arag ma odhan kartid ee haddaad tidhahdo maa ra'ayta asadan oo aad u jeeddo bahalkii habar dugaag odayga u ahaa ee shaashka weynaa kaa maad arag haddaad uga jeeddo dee kaa markii hore muraad ma ahayn macnihii loo jeeday macno aan ahayn baad nafyidaye macnihii loo jeeday laftiisii maad nafyin marka nafyigu hadalka ku dhici maayo waxa ugu badanay cuskadaan waa masalada ku saabsan almajaazi yajuuzu nafyu laakiin yajuuzu nafyi waxaa loo jeedaa biictibaari alxaqiiqa laa biictibaari almacna almuraad macnaha looga jeedo ictibaarkiisa loo nafyin karaa maaha almuhim was'al ilqarya ay ahla alqaryati weydiiye waa majaazu alxadfi majaazu siyaada laysa ka mislihi shay laba adaad tashbiih baa meesha ku sugan haddii labadaba la yidhaaho macnahoodii waa maqsuud waxaa macnuhu u dhacayaa laysa misla mislihi shayun ilaahay cidda la midkaa cid la ma jirto marka hadalkii waxaa laga garan karaa in misligun misli laga nafinaye misli laftiis inaan la nafinayn ee la oggol yahay misli la sugayo laakiin laleeyahay misligiisu misli ma laha saasaa loo fahmi karaa dee mustaxiil bay noqonaysaa in misli loo sugaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa asbit ilmisla wanfi can ilmisli ilmisla misliga sug misligana misli ka nafi dee hadduu misli jiri lahaana cid ilaahay la midi ah hadday jiri lahaydna dee misli waa yeelan lahaa ilaahay baa la misli noqon lahaa ila waadiga yidhi misliguu leeyahay yaa haddii misli jiri lahaa ilaahay la misliyi ma jire e misli ma waayeene misli waa yeelan lahaayoo ilaahay baa la misli noqon lahaa marba haddii layihi misligiisu misli ma leh dee misli ma leh baa ka dhalanaysa culamada qaarkood saasay isaga daayeen laakiin waxay yidhahdeen waa min baabi alkinaaya ayay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xaqiiqo in looga jeedaa dee mustaxiil bay noqonaysaa marka waxaa macnuhu dhacayaa in labada adaad tashbiih mid ay tahay masiida litawkiid adkayn hadalka lagu adkaynayo iyo taqwiyo in loo siyaadiye ee macnuhu dhacayo laysa milahu shay'un ilaahay wax la midi ma jiro sida qolyahan markaa majaaska sugaya u wataanna waa sidaas qolyahan markaa le waxa weeye waa xaqiiqo wax ziyaadiyi kuma jirto laakiin waa kinaaya nafyu mislilmisli waa kinaaya can nafyi lmisli waa qolyaha markaa majaaska nafyinaya qaarkood sidaa waa mareen awjuh kalay mareenna waa jirtaa inay yidhahaan misligaa daata looga jeedaa laysa ka daatihi shay baa macnuhu dhacaya ama misligaa sife looga jeedaa laysa ka sifatihi shay baa looga jeedaa wahaakada calaa kulli xaal noocaana waxa layahay majaasu siyaada ilaahay wax la midoo shabbaha marnaba ma jiro mislina ma leh waalghaa'id almanquuli can maxallih haa'id oo laga raray maxalkiisii asal ahaan haa'id waxaa la odhan jiray meesha godan dhulka carabtu waagii hore ma lahayn suuliye ma lahayn ama masquula ma lahayn saas aawadeed marka qofku xaajadiisa gudanaayo bannaanadaa loo bixi jiray marka meelaha yaro godan baa lagula gabban jiray sida meelaha godan lagula gabban jiray ayaa markii dambe waxaa lagu itlaaqay cala alfadlati alkhaarijati min alinsaan saxaradii baa lagu itlaaqay tiiba caanbaxday marka waxaa weeye asal ahaan waxay tahay waa majaaz luqawi ah xagga luqada majaaz buu ku yahay oo macnihii asalka ah ee xaqiiqada ahaaye wadcigii awalka ahaa markii ugu horraysay loo dhigay ma ahee macnaha loo dhigay wuxuu aha almakaanu almutma'innu min alard meesha godan ee dhulka ka mid ah marka waa majaaz luqawi ah haddii laleeyahay waa xaqiiqa curfiya isma diidayaan oo shaygu isagoo majaaz luqawiya ah ayuu ictibaar kalena yacnii xaqiiqa curfiya noqonayaa marka xaggii curfigana xaqiiquu ka yahay xaggii luqadana majaaz buu ka yahay taana saas weeye marka hadda waxaa loo tusaaleeyey majaaskii luqawiga ahaa waayahay noocna wuxuu ku yimaadaa isticaaro isticaaraduna asalkeedu tashbiih bay ku dhisan tahay marka gidaarkii baa waxaa lagu shabbahayaa sidii insaan baa lagu shabbahaya gidaarku shucuur male iraado male wax ma doonayo insaan baa wax doona ama xayi baa wax doona shay nool sidii kii shucuurka lahaa ee dareenka lahaa ee wax doonaya wax garanayaa lagu shabbahay markaasaa mushabbahii meesha laga saaro mushabbahu bihigii isaga lagu itlaaqa tashbiihi waa layska ilaawe waxaa laga dhigay kaannahu mushabbahu bihigii oo insaanka ahi uu cayna almushabbahi yahay saasoo kale ayaa laga dhigay marka yuriidu an yanqada awsaaftii iyo khasaa'istii lagu yaqaannay insaanka isaga lagu itlaaqay jidaarkii waa la sheegay laakiin khaasada la sheegayaa ama sifada la sheegayaa waa sifatu alinsaan waa sifatu alxay marka asalkeedu isticaaray ku dhisnayd bay yidhahdeen calaa kulli xaal qolyaha majaaska diidaya iyagu waa arrinka waa ka jawaabayaan oo waxay leeyihiin eh, yaydinku yidhi gidaarku wax ma doono gidaarku waa tasbiixsadaa wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum hadduu tasbiixsado dee bi'iraaduu ku tasbiixsanayaa nebigu wuxuu idhi uxudun jabalun yuxibbuna wa nuxibbu uxud waa buur aannu jecel lahay iyadunana jecel haddama aragta jacaylkii inuu buurta ka dhacayaa laynoo sheegay ay jeclaanayso geedkii nebigu sala allahu aleyh wasalam uu ku tiirsan jiray markii uu khudbadaynayo jumcada intaan mimbarka loo yeelin maalintii mimbarka loo yeelay mimbarka uu koray ee nebigii sala allahu aleyh wasalam ku tiirsan waayey waa kii muraar dilaacay waa qayliyey yaa markaasaa nebigu sala allah alay slm u yimi oo gacanta saaray markaasuu aamusay markaasuu aamusay dhaguxu sawtu kala cararay nebi muuse maradii thawbii xajaru thawbii xajaru marka waxay leeyihiin iraadada insaankay ku gaar tahay ama xayigay ku gaar tahay sax maahee dee iraadaad waa leeyihin adiladaana ku tusinaysa bay yidhahdeen calaa kulli xaal amhila weeye ashyaadani anwaacda majaaska ay sheegaan culammaduna kuma koobna hadda afartan noocee u hadda inoo sheegay afartani waa amhilatun laysa ila uma almajaazu intaa dee majaasku maa bihi tujuwiza waa kii la gudbiyey fi lafdi lafdiga gudihiisa lafdigaa la gudbiyey can mawduucihi macnihii loo dhigaa laga gudbiyey tajawuzan gudub binaqsin baa lagu gudbiyey nuqsaan wax laga dhimo eray la xadfo sidaa mudaafka loo xadfay oo kale was'al ilqarya loo jeedo was'al ahlalqarya aw ziyaadatin ama kordhin wax lagu daro lagu kordhiyo sidaa waxa weeye xarafka ziyaadada ah masiid litawkiid ah ee tawkiid loo siyaadiyey loogu daray maaha inaanu faa'iido lahayn hadalkan marka waxa weeye taqwiye iyo tawkiid baa uu faa'iidaynaya siday jamaahiirta culammadu ay sheegeen ee xashwi aan waxba faa'iidaynaynoo layskaga daray maaha laysa ka milihi shay ablaq waxay ka tahay laysa milahu shay labada waxa ablaqsan laysa ka milihi shay marka macna waa faa'iidaynaya macnihii khaaska ahaa ayaanu faa'idaynaya aw naqlin ama raris macnihii asalkaa laga raro oo macno kale loo raro yacani lagu gudbiyey aw isticaaratin ama isticaaro lagu gudbiyey oo asalkeedu waxay ka soo jeeddaa tashbiih tashbiihii layska ilaawo oo layska daayey baa isticaaradu ku dhisantay maca tanaasi tashbiih ka naqsi ahli sida ereyga ahli in la nuqsaamiyo kaloo la dhimay bimacnaa laga xadfay wa huwa almuraadu fii su'aali alqaryati waana ka looga jeedo qaryada marka wax la weydiinayo was'al ilqaryata waxaa loo jeedaa ay ahla alqarya kama ataa fi dikri sida qur'aanka ku timi duuna miryati imaatin shaki ka maran wa ka siyaadi waa sida korarka ziyaadada kaafka uu ziyaado noqdo fii ka milihi oo kale weeye waalghaa'it almanquuli waa sida erayga qaa'id oo laga soo naqliyey can maxallihi meeshiisii laga soo raray oo makaanun mutma'inni ah meesha godan raabicuhaa ka afreeyaa ka qowlihi tacaalaa yuriidu an yanqadda wuxuu rabaa inuu dhaco oo dumo gidaarku yacnii maala waa iishay marka iiladkii baa waxaa lagu shabbahayaa gidaarku iishay sidii wax dhacayoo kale u iishay ayaa waxaa lagu shabahayaa sidii markaa ruux wax doonaya oo kale baabul amri amarka ayuu baab yahay oo halkan lagu baxsanaya lagaga hadlayaa amarka ayuu baab yahay wa istidcaa'u ficlin waajibi bilqowli minman kaana duuna ataalibi waxadduhu tacriifka amarku istidcaa'u ficlin ficil dalabkii weeye in ficil la dalbo weeye ficil baa la doonayaa ficilkaasoo waajibin waajib ah sunnaha amar lama yidhaahdo ayuu wadaa bilqawli odhaah lagu dalbo oo lagu doono minman kaana duuna ataalibi laga doonaayana minman kaana kii ahaaday duuna taalibi kan dalbayee doonaya ele saas samee mid ka hooseeya ahaaday markaasaa waxaa la yidhahdaa amar wuxuu sheekhu inoo tilmaamayaa xadka ama tacriifka amarku inuu yahay ficil baa in la xasiliyo ama la sameeyo la dalbayaa oo la doonaya odhaah baana lagu dalbayaa cidda laga dalbayaana waa inay tahay cid ka hoosaysa cidda dalbaysa ee hadday musaawi la toolla siman tahay amar lama yidhaahdee iltimaas baa la yidhaahdaa hadday ka sarrayso cidda dalbaysa hadday ka korraysana cidda laga dalbaya ka korraysana markaana ducaa la yidhahdaa amrun maca isticlaa wa cagsuhu ducaa wa fi tasaawi faltimaasun waqacaa waa ka odhanaya akhdari amarkii maca isticlaa korraysiin layska yska korraysiinayo ayaa wehelisa oo cidda la amrayo laga korreeyo ama layska korraysiinayo wa cagsuhu ducaa sidaa lidkeeduna waa duco oo haddii ka dalbaya uu yahay kii hooseeyey kii iskorraysiinayey ama xaqiiqatanba u korreeyeyna laga dalbaayo ducaa la yidhaahdaa hadday siman yihiin labaduba waa martaba ayna isdheeraynna markaa waxaa la yidhaahdaa siiqada amar hadduu u jiheeyo xaggiisa u jeediyo waxaa la odhanayaa waa iltimaas oo dalab dee sahlan oo khafiif ah culammada qaarkood waxay qabaan inaan sunnuhu ma'muuru bihi ahayn oo sunne aan lays amrin sheikhuna nadmiga saasuu ku socday saasuu waajibin ugu qayday laakiin jumhuurka culammadu waxay leeyihiin sunnaha laftiisu waa ma'muuru bihi oo amarkaa wuxuu qaybsamaa amru iijaab iyo amru istixbaab amar waajibin ah iyo amar sunnayn ah sidaas saxiixaa marka lagu socdo waajib qaydka ah in lagu daro waa laga fiican yahay sida fiicnaydna waxay tahay in la xadfo aan lagu darin addilaynay leedahay inuu sunnuhu noqonayo ma'muuru bihi ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurbaa ashyaadana waxaa ka mida ah waxyaala sunnayaalah oo ixsaanku wada waajib ma aha qaraabada in wax la siiyaano wada waajib ma ahee qayb sunni iyo qayb waajibaba waa leedahay dhammaanna waa ma'muuru bihi amarkeedu ha noqdo amru iijaab ama ha noqdo amru istixbaabe marka dalabka ficil la dalbo waxa baxaysa in tarki la dalbo oo iyada nahyi baa la yidhahdaa ficilka la dalbayana odhaah lagu dalbo waxa baxaysa haddii tilmaan ama ishaaro lagu dalbo ashaara ilayhim an ijlisuu waa amray la odhan maayo ka halkan laga hadlaya maaha amarka hadda la tacriifinaya waa amar qowli ah ishaaradii soo geli mayso kitaabadii soo geli mayso ashyaada kale soo geli maayo bilqawli waa in odhah lagu dalbaa minman kaana duuna taalibi cidda laga dalbayana ay tahay ee dalabku u dhacayaa cid ka hoosaysa kan dalbaya wa xadduhu tacriifka amarku istidcaa'u ficilin ficil in la dalbaa la yidhaahdaa oo la doono ficilkaasoo waajibin waajib ah sunnihii baa baxay bilqawli odhaah lagu dalbo ay ku tacalluqdaa minman kaana laga dalbo kii ahaaday labada xaraf hadday kala duwanaadaan lafdigoodu ama lafdiguba ha isku mid ahaadeen macnaha iyo lafdiguba kala duwanaadaan caamil keliya waa ku wada tacalluqi karaan dhibina kuma sugnaa minman kaana kii ahaaday laga dalbo duuna taalibi kan dalbayaa mid ka hooseeye ahaaday waxaa la yidhahdaa taa amar bisiiqa ifcal falwujuubu xuqiqa xaysu alqariinatu intafat wa utliqa faalwujuubu waajibnimada xuqiqa waa la xaqiijiyey bisiiqati ifcal siiqada ifcal baa lagu xaqiijiyey waxaa la xaqiijiyey xaysuulqariinatu goorta qariinadu intafat goorta qariinadu meesha ay ka baxday ay xaysu intafat ilqariinatu intafat markii qariinadu ay muntafiye noqotay midaan jirin ama joogin waa utliqaa lana itlaaqay oo wax qaraa'iniyo amaaraada ay ka madhan tahay markaasaa wujuubkii siiqada lagu xaqiijiyey waxaa kaloo loo dabdiyey falwujuuba xaqiqa ay xaqiqan marka wujuubana markaa waa la nasbinayaa xaqiqan baa markaa macnuhu dhacaya faxaqiqan xaqiiji alwujuuba waajibnimada oo isbaatiyo sug bisiiqati ifcal ku xaqiijiyo ku sug xaysulqariinatu intafat wa atliqa wa atliqan bay markaa noqonaysa ama wa utliqa sideeda loo daayo wa utliqa lana itlaaqa mid baa ku filayde muxuu labada isugu daray qariino inayna jirin iyo in la itlaaqay waxaa la yidhi markaa shiikha saaxibulwaraqaat baa marka hore labada israaciyey oo wuxuu yidhi yani waxa weeye maca alitlaaqi watajarudi min alqariinati itlaaq la jirkii ayuu waajibnimada faa'iidaynayaa siiqada amar qariinana ay ka madhnaato marka siduu labadaba isugu daray ayuu shiikhuna is yidhi labadaba isku dar maha kala riibin laakiin waxaa ku fillayd in qariine la waayey waayo qariine haddii la waayo waxaa la gartay inuu yahay amar mutlaqa oo itlaaqan siiqadii amar markay soo aroorto maxay faa'iidaysaa horta siiqada ifcal buu inoo sheegay siiqada ifcal kuma gaar aha yacni ficilka amar waa ka mid waxyaalaha amarnimada faa'iidaynaya waalamru kilmatun afaadat italab bidaatiha qaabilatun lilyaa kahab waa ka suyuuti odhanaya amarku waa kelmad afaadat italab dalab faa'iidaysi bidaatiha daat ahaanteeda wadci ahaan bay dalabka faa'iidaysi qaabilatun lilyaa kahab ya'na waa aqbalaysa yaa lmu'anasati almukhaataba haddii labadaasi ay isu raacaan waxaa la amar quman baa layahay waa haduu laakiin dalabkii faa'iidaynaayo laakiin ya'dii aanu aqbalayn yaa lmu'anasati almukhaataba ismu ficil amar buu noqonayaa amar noqon maayo calaa kulli xaal laakiin baabkan usuulka marka laga hadlayo ficilkii amar iyo ismu ficil amar iyo ficilkii mudaarica laamulamri la geliyey iyo masderkii ka naa'ib ahaa ficilkiisa afartuba asal ahaan bay amarnimo ku faa'iidaynayaan waa arbacu siyaq asliya siyaqa amarka asligii waa afartaas yaa ismu ficil amar calaykum anfusakum ay ilzamuu anfusakum nafyina laazima amarnimadii waa faa'iidaynaysaa waa ismu ficil amar fa darba ariqaab waa masdarun naa'ibun can ficlihi ay fadrib ariqaaba macnuhu u dhacaya gaalada qoorta ka garaaca laamulamri haddii ficilkii mudaaric la geliyo waa la mid uma lyaqduu tafathahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbayti alcatiiq saddex mithaal baa kugu sugan aayadda uma lyaqduu tafathahum walyuufuu walyatawafuu marka ifcal ama ha noqdo ama siiqooyinka kaleba ha noqdee amarku hadduu soo arooro siiqadii amar maxay faa'iidaysaa aqwaal badan baa ku sugan bacdi baa farabadiyo labiyo toban qowl gaadhsiiyey usuuliyiinta qaarkood waxay leeyihiin fiihi isnaa cashara qawlan laba iyo toban qowl baa ku jira waa cajiib culamada qaarna waxay soo naqliyeen saxaabadii inay ku ijmaaceen amarku markuu qariine ka madran yahay inuu waajibnimo faa'iideeyo da ka warran bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin saxaabada wax khilaafa masaladaa lagama hayo waa biijmaaci saxaaba weliba de adiladuna saasay ku tusinaysa falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim amarkii haddii waxaway la khilaafo waxaa ka imanaya cuquubo oo mucaradun bilcuquuba cuquub uu bandhigay ta inuu waajib yahaa laga qaadanayo lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bissiwaaki cinda kulli salaa saas aawadeed sharciga iyo caqliga iyo luqada ahlucilmiga qaarkood waxay sheegayaan saddexduba inay ku tusinayaan inuu amarku waajibnimo faa'iidaynayo laa maca daliilin dallanaa sharcan calaa ibaaxatin fi lficli aw nadbin falaa laa maca daliilin daliilla jirkeed amarku waajibnimo faa'iidayn maayo daliilkaasoo dallanaa ina tusiyey sharcan sharciga gudihiisa inagu tusiyey calaa ibaaxatin bannayn inagu tusiyey inuu mubaax arrinkaas yahay filficli ficilka la bannaynayo aw nadbin ama sunnanimo ina tusiyey falaa ay falaa naxmiluhu cala alwujuub markaa waajibnimo ku xambaari mayno bimacnaa wuxuu u jeedaa amarkii hadduu daliil ku ladhan yahay ama daliil la helo waajibnimadii ka leexinaya oo ama ibaaxa ku tusinaya ama sunnanimo ku tusinaya dee shaygaa deliilku sheegaa lagu xambaaraya waxaa la odhanayaa waa mubaax hadduu daliilku ibaaxa ku tusinaya haddii deliilku sunnanimo ku tusinayana sunnanimadaa lagu xambaarayaa waajibnimadii in laga leexiyaa markaa laazima bal sarfuhu cani ilwujuubi xutima ee leexintiisa waajibnimada laga leexiyo xutima waa la laazimiyey waxaa lagu laazimiyey bixamlihi xambaarista lagu xambaarayo cala almuraadi minhumaa lagu xambaarayo kii looga jeeday ee labadaa ka mid a ah. ama nadbiga ka mida ama ibaaxada ka mid a beydkani wuxuu dhammaystirayaa beydka hore khulaasadu waxay u dhacaysaa macnuhu waa iska waadixe haddii amarkii la helo qariino ku tusinaysa inaan waajibnimo looga jeedin ee ama sunnanimo ku tusinaysa ama ibaaxa ku tusinaysaa waxa daliilkaasi ku tusiyaa lagu xambaaraya waxaa la odhanaya waa sunne ama waxaa la odhanayaa waa mubaax saasaa la odhanaya sida daliilku qudusiyaa lagu xambaaraya masalan waxaa ka mida wa idaa xalaltum fastaaduu haddaa xalaalowdaan oo ixraamkii ah ka xalaalowdaan ugaadhsada ruux kasta oo xajkii ama cumradii ixraamka ka xalaaloobaa ma waajib bay ku tahay inuu ugaadhsado mise sunnay u tahay culammadu waxay waa ibaaxa oo haalibka alamru bacda alxadri amarka xaaraantinimayn dabadeed yimaadda ghaaliban nusuusta khaalibkaa haddii la eego ibaaxay markaa u soo aroortay haalibkaa saas mawdic ku soo arooray waa jiraa waajibinta faida insalakha alashhuru alxurumu faqatuu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum laakiin mawaadicda kale wuxuu u soo arooray uun sunnanimo marka culammada qaarkoodna waxay yidhaahdaan inuu amarkaasi bacda alxadri yahay waa qariino ka leexinaysa amarkii waajibnimada ka leexinaysa sida haalibkaa sida loo isticmaalo ibaaxada ah baa lagu xambaaraya haddaan ibaaxa looga jeedinee wujuub looga jeedo sida aayaddaa jihaadkoo kalena daliil kalea markaa caddeeyey culamada qaarkoodna waxay leeyihiin maya amarku markaas wuxuu u soo arooray uun shaygu wuxuu ahaan jiray qabla alxadri ama qabla annahyi inuu ku celiyo u soo arooray oo intaan la mancin ka horoo la diidin wuxuu ahaa buu ku celinaya amarkani marka mar layba calaa kulli xaal waxa weeye waxay noqonaysaa amarkii sidiisa u soo arooree aan xadri ka horrayn inaanu la mid ahayn waa yahay marka shaygii hadduu sunne inuu yahay daliil loo helo sunnaha lagu xambaarayaa haddii markaa daliil loo helo inuu mubaax yahayna ibaaxada lagu xambaaraya marka hadalkii horeunbuu sii caddaynayaayo hadalkii hore waa ka ku yidhi xaysu alqariina tuntafat wa utliqa marka qariina hadday ku lamaan tahay bixasabi alqariina lagu xambaaraya bixasabi lqariina ayaa lagu xambaaraya marka saas weeye taas masalan salaado sunnayaalaa ah la amray salaadaha sunnayaashee la amray deliil baa haddaba la hayaa inaanay waajib ahayn oo shantaas salaadood wax ka soo hadhay oo waajib oo salaad ah filyowmi walleyla ma jirto hal calaya ghayruha laa ilaa an tatawac idan maxaa la odhanayaa waxaa la odhanayaa waajibnimadii waa laga leexinayaa awaamirtaa salaadaha soo arooray sunnanimaana lagu xambaaraya walam yufid fawran walaa takraara ma faa'iideeyo amarku fawran degdeg ma faa'iideeyo walaa takraaran ku celcelinna ma faa'iideeyo in lam yarid haddaanu soo aroorin maa yaqtadii takraara wax keensanaya takraarka waa laba mas'alo masalada koowaad waxay ku saabsan tahay amarkii hadduu soo arooro degdeg in loo sameeyo miyaa waajib ah mise dib waa loo dhigi karaa masaladaa khilaaf baa ku jira haddii qariina ay la socoto ku tusinaysa in degdeg loo sameeyo iyadoo layskuma khilaafsanaa in degdeg loo sameeyo haddii qariina ay la socoto in dib loo dhigana layskuma khilaafsanaa in dib loo dhigaayo hadduu labadaa qariino ka maran yahay waa mawdicu alkhilaaf waa mawdica culammadu isku hayaan ma degdeg in loo sameeyaa waajib ah mise waajib maaha madaahibtu waa ku kala duwan yihiin laakiin qowlka saxiixa in sha allah waa fawrka ayaa saxiix ahoo qawi ah min xaysu daliil kolay culamada shaaficiyadu iyagu waxay qabaan taraakhiga ayay qabaan waxaanay u cuskanayaan xajkii nebiga sala allahu aleyh wasalam oo waxay yidhaahdeen xajkii waxaa la faral yeelay sannaddii sagaalaad haddana sannaddii sagaalaad nebigu sala allahu aleyh wasalam ma xajin ee dib wuxuu ugu dhigay sannaddii tobnaad haddii fawr laazim ahaan lahaana dib uma dhigeen fawr hadduu laazim ahaan lahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam dib uma dhigeen masaladaasaa ugu badan waxay deliishadaan laakiin sida saxiixa ah waa in markaa fawrku uu isagu axwad yahay waa abra' lidimma inuu yahay addilo caamina inay ku tusinayso in khayraadka loo degdego wasaaricuu ilaa makhfirati min rabbikum wasaabiquu fastabiquu nusuusaha tilmaamaya khayrka in loo degdego ama loo dheereeyo waa laga deliishanaya waxaa kaloo laga deliishanayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu saxaabada amray caama alxudaybiya inay xalaaloobaan oo hadyigoodana qalaan timahoodana xirtaan xalaaloobaanna hore markay u samayn waayeen nebigu sala allahu aleyh wasalam waa cadhooday dabeedna isagoo cadhaysan waa kii u soo galay ummu salama dabeedna qisada u sheegay haddaan fawrku waajib ahaan lahaynna nebigu sala allahu aleyh wasalam ma cadhoodeen dabeedna waa tii ku tidhi adigu hadigaagana qal ruuxna u yeedho timahaaga xiir markay arkaan inaad samaysay u wada samaynayaan sidii baa nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam dabeedna markaa saxaabadiina waa sameeyeen qisooyin kale waa la soo naqliyaa nebigu sala allahu alay slam intuu wax amray markii la samayn waayey hore loo samayn waayey inuu cadhooday ta kale waxay yidhahdeen culammadu bacdu ahlicilmi hadduu markaa sayidku addoonkiisa wax amro ou iska fadhiisto oo uu yidhahdo hadhow waa litaraakhi sayidku hadduu canaanto lagu ceebayn maayoe waa loogu garaabayaa waxaa loodhanaya adigu amarka maxaad u qaadan weeye saas aawadeed baa culammada qaarkood waxay yidhahdeen sida maxamed alamiin ashinqiiti adilada sharciga ah iyo kuwa caqliga ah iyo kuwa luqawiga intuba waxay ku tusinayaan in amarka fawran loo sameeyo masaa'isha jus'iga ah gaayatu maa fil amri in la yidhaahdo wixii daliil loo helo in dib loo dhigi karo ayay soo gelaysaa oo nebiga ficilkiisu waa daliil marka waxaa weeye haddaan la odhan cudurdaar buu dib ugu dhigay ila culammada qaarkood way tawjiihinayaano waxay leeyihin cudurdaar buu dib ugu dhigay haddii cudri aanu jirin sanadku wuxuu ahaa caamul wufuud aad baa madiine loo imanayey sannadda sagaalaadna caamulufuud baa la yahay waa sanadkii wafidiyada weeye sannaddii ka horraysaa maka la furtay sannadanna waxa weeye mushrikiintii xataa waa soo xajinaysay oo iyagoo qaaqaawan bay xajinayeen markaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam dadka kale laba mid aha wuxuu karaahaysanayey mushrikiintaas soo xajinaysa inuu arko ee kacbada ku dawaafaysa iyagoo qaawan waa halumajara calaa kulli xaal haddaan la odhan acdaartaas aawadeed buu dib ugu dhigay haddaan la odhan gaayatu maa fi lamri waa in la yidhaahdo waa mas'alo gaaro waa laga reebaya wixii kalena adilada guud baa la qaadanaya masalada labaad waxay ku saabsan tahay amarkii ma takraar buu faa'iidaynayaa mise cadamu takraar suura ahaan waxaa loo kala qaadayaa saddex suuraa masalada ka suuragal ah siday culammadu u taxriiriyaan in amarkii ay la socoto wax tilmaamaya in hal mar keliya la sameeyo oo takraarkii diidayo iyo in amarkii ay la socoto wax markaa faa'iidaynaya takraarka labadaasi mid ahaan hadday ku laran tahay waa laysku waafaqsan yaho layskuma khilaafsanaa masalan nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam ina allaha kataba calaykum alxaja faxujjuu ilahay xaj buu idinku waajibiye xajiya waa amar dabeed waxaa lagu yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam a fii kulli caamin yaa rasuula allah dabeedna nebigu wuxuu idhi sala allahu aleyh wasalam low qultu nacam lawajabat walama istatactum riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam alxaju marah famaa zaada fatatawuc xajku waa hal mar yacani waajibkiisu waa hal mar wixii ka dheeraadii waa sunni marka amarkaas waxa ku ladhan wax faa'iidaynaya cadamu takraar oo marnimo ah waa suura midna waxa ku lamaan wax faa'iidaynaya takraar oo shardi ama wasfi buu ku xidhan yahay mar kastoo la helo mashruudkaa la helayo ama waxa wasfigaasi ku xidhan yahay la helayo sida wa in kuntum junuban fatahharuu haddaad tihiin qaar janaabo qaba tahaaro qaata oo maydha mar kasta janaaba ay dhacdo in laga maydhaa imanaysa haddii laakiin janaabaadka ay iska daba tagaan iyadoon laga maydhan mid baa ku filan hal mar in laga maydho laakiin horaan uga maydhee haddana maxaan ka maydhaa la odhan maayee mar kastoo janaabadii soo noqoto waa in maydhashadiina soo noqotaa shardi baa markaa ku xidhan waxaa la mida wasfiga azzaaniyatu wazaanii fajliduu kulla waaxidin minhuma mi'ata jalda gabadhii sinaysata iyo ninkii sinaystaba waxaad jeedashaan boqol jeedal waa haddii guur hore aynu soo marin marka mar kastay sinaystaan waa in la jeedlaa boqolkii jeedal mooyaane inay sinada ku noqnoqodka lagu noqnoqday ay ka hormartay jeedalka hadday ka hormartay hal mar oo la jeedloo boqol goora ku filan oo lama odhanaayo dee waxaa kugu caddaaday ama aad qiratay toban goor inaad sinaysatay marka tobankii xadba waa lagaa wada jaraya la odhan maayo waxaa la odhanayaa mid keliya ku filan baa la odhanaya laakiin markii la jeedlay dabadeed hadduu zinadii dib ugu noqdo jeedalki waa soo noqonaya boqol goor hadduu mar walba dib ugu noqdo haddana jeedalki waa soo noqonaya waayo wasfibay ku xidhantay wahaa kada haddii labadaa qariinaba ay ka maran tahay mujarada min alqariinatayn hadday tahay qariinata takraar iyo qariinata cadami takraar in lagu celceliyo ma faa'iidaynaya ma laga qaadanayaa mise hal mar baa ku filan waa mawdic culammadu isku khilaafsan yihiin culamada qaarkood waxay leeyihiin wuxuu faa'iidaynayaa hal mar keliya culamada qaarna waxay leeyihiin siiqadu takraar iyo cadamu takraar midnaba uma tacarudin midnaba gaarnimadeeda uma tusinayso wadci ahaan laakiin imtisaalka qadarka ugu yaree ku xasili kara waa hal mar wax ka badan in lala imanayaana daliil bay u baahantay ma'aalka waxay la mid tahay qolyaha odhanaya hal mar buu faa'iidaynaya waayo matluubka la rabaa waa ficilka bes in la sameeyo marka waxa weeye calaa kulli xaal labada qowlna waxa marka arjaxsan qowlka ah cadamu takraar in daliil takraarka faa'iidaynaya haddaan la helin cadamu takraar baa u asala oo uu ku tusinaya ama wadcan ha kuu tusiyo ama imtisaalku ha laasimsado ha keensado ila ma'aalka kan kalunbay waafaqaysaa sheekhu waxa uhi raximahullah walamru bilficli almuhimi almunxatim amrun bihi wa biladii bihi yatim waalamru amarka bilficli ficil la amray ficilkaasoo almuhimi muhim ah ficilkaasoo almunxatim waajib ah mid waajibay ah amrun bihi waa amar isaga la amray wa biladii yatimu bihi iyo kuu ku dhammaystirmayaba waa amar la amray amri waa sida amarka bisalaati salaad la amray amrun bilwudu waa amar weyse la amray iyo wa kulli shayin ay bikulli shayin iyo wax kastaba amar la amray weeye oo lisalaati yufradu salaada loo fardinayo loo waajibinayo bimacnaa loo shardinayo loo fardinayo waxaa looga jeedaa loo shardinayo waxaysumaa in jii'a bilmatluubi mar kastoo jii'a bilmatluubi matluubka lala yimaado laba adaatu shardi baa iska daba dhacay inta ayaa noqonaysa masiida litawkiid laba adaatu shardi waxba iskama daba qabanayaane midbaa macnihii khaaskaa ah faa'iidaynaysa midna tawkiiduun bay faa'idaynaysa waxaysuma in jii'a bilmatluubi mar kasta oo lala yimaado wixii la rabay ee la dalbayey lala yimaado nusakha qaarna jaa'ay qorayaan jaa'a markay qoreenna yakhruj buay marka xagga kalena macluum bay u binaynayaan nusakha qaarkood saasaa ku timi xataa bacdu almakhduutaat saasay qorayaan bacdina sidan bay qorayaan macnuhuna waa isla kii waxaysumaa in jii'a mar kastoo lala yimaado bilmatluubi wixii la rabay ee ruuxa laga dalbayey ee lagu waajibiyey lala yimaado yukhraj bihi waxaa lagaga baxayaa imaatinkaas can cuhdati lwujuubi mas-uuliyaddii waajibnimadaa lagaga baxaya yacnii dummaddiisa in waajibnimadii saaran tahay wuxuu kaga baxayaa fulintaa uu fuliyey ee la yimi ayuu kaga baxaya wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximahullah amarkii waajibka ahaa markuu soo arooro waxaa laga qaadanayaa shaygaa la amray ee ma'muuru bihigii waa waajibo amarku ku waajibay wax kastuu laasimsanayo oo aan la heli karaynin kan in la fuliyo lala yimaado aan la heli karayn in kaa kale lala yimaado mooyaane kaa kale in lala yimaadaana wuxuu noqonaya isaguna waajib waa qaacidaday culammadu yidhaahdaan maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa huwa waajibun wax kastayna dhammaystirmayn bimacnaa aanu suuroobaynin waajibkii in la sameeya aynay suuro gelaynin in isaga lala yimaaddo mooye isaga in lala yimaadaana waxay noqonaysaa mid waajiba hadday asbaabtii tahay sabab caadiya hadday tahay iyo haddii shardi sharciya ay tahay iyo hadday sabab caadiya tahay mid walba waa soo gelaya waxyaalihii shuruudul wujuub ahaa in la xasiliyaa dadka ma saarnaa oo ruuxii markaa si wuxuu kuugu waajibaan ilaaba ilaa qaangaadh la odhan maayo ilaaba ilaa caqli yeelo la odhan maayo qudradiisana kumaba jirtaba xataa haddii qudradiisa ay ku jirto la odhan maayo ilaaba ilaa la kaale si saka kuugu waajibto ilaaba ilaa xoolo saka goysa waa inaad mulkidaa aanad haysaa litajiba calayka azakaatu fatu'addiyaha la odhan maayo waayo taxsiilka shuruud ulwujuub la xasiliyaa dadka ma saarna laakiin shuruudihii sharciga ahaa waxay noqonayaan dadka ayay waajib ku yihiin inay la yimaadaan marka amarka salaad la amray waa amar tahaaradii salaaddu ku xidhnaydna la amray waa amar satrul la amray kalamri bisalaati amrun bilwudu wa kulli shayin lisalaati yufradu salaaddii waxay u baahan tahay satrulcawra cawrada in la asturo cawradii in la asturaa waxay noqonaysaa amarka salaad la amraa laasimsanaya waa laasimsan waxaa kaloo soo gelayaa cawradii in la asturaa amarka la amray haddaanu wuxuu cawrada ku asturo aanu haysannin oo si kalena aanu ku helayn inuu soo iibsado mooyaane lacagtu ku soo iibsan lahaana haysto waxaa ka laasimaya inay ku waajibayso inuu soo iibsado dharka uu cawradiisa ku asturaayo waayo cawradii inuu asturaa ma dhici karto ilaa biishtiraa'i maa yasturu alcawra wax awrada asturaya inuu soo ibsada mooye si kale uguma suuragal aha marka taasina waa ku waajibayse waajibaadkoo keliyana kuma gaar aha sheikhu wuxuu ka dhigay almunxatim waajibka ee sunnihii la amray laftiisa shayga aan sunnaha lala iman karin in isaga lala yimaada mooye in isaga lala yimaadaana waxay noqonaysaa sunne masalan waxaa la yidhi marka waxaa cadayda cadaygii maadaama laynoo sunneeyey si kale haddaanu cadaygu ku helin inuu soo ibsado mooye cadayga inuu soo ibsadaana waxay noqonaysaa sunne marka alamru bishayi amrun bihi wa bima laa yatimu ila bihi ha ahaado shaygaas la amray mid waajibah ama ha ahaado mid sunna ah shayga la amray waajibka ah waxa fulintiisu ku xidhnaataa waxay noqonaysaa isaguna waajib shayga la amrayee sunnaha ah waxa fulintiisu ku xidhnaataana isagana waxay noqonaysaa sunne wahaakada caynkaasaa markaa macnuhu dhacay oo waxaa la yidhahdaa culammadu ay yidhahdaan alwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay axkaamta maqaasidday leedahay ashyaada daatadooda maqsuudka u ah axkaamtay leeyihiin oo kalaa wasiiladiisuna yeelanaysa alwasiilatu ila almuxaram muxarama shaygii xaaraanta ku gaadhsiinaya waa xaaraan shaygii makruuha ku gaadhsiinaya waa makruuh shaygii sunnaha ku gaadhsiinaya waa sunne shaygii waajibka ku gaadhsiinayey isaguna wuxuu noqonayaa waajib macnuhu saasuu dhacaya a sheekh ibnu cuthaymiin xoogaa buu ictiraadayaa nadmiga shiiku siduu u dhigay oo wuxuu odhanayaa kaalamri bisalaati amran bilwuduu wa kulli shayin lisalaati yufradu misaalkani saxiix maaha buu odhanaya waayo weysada sideedaa loo amro waa ma'muurun bihi lidaatihi idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum marka marba hadday sidaa tahay misaal saxiixa noqon mayso ee misaalka saxiixu wuxuu noqonayaa weysadii markii layna amray oo nasan laynoo amray weysadii haddaannu si kale ku helayn inuu soo iibsado biyaha mooyaane lacagtii uu ku soo iibsanayeyna uu haysto waxaa ka laazimaysa inay ku waajib noqonayso inuu weysada soo iibsado satrulcawra maadaama layna amray khuduu ziinatakum cinda kulli masjid haddaanu haysan wuxuu cawradii ku asturayo inuu soo iibsado mooye si kalena aanu ku helayn inuu soo iibsadaa ku waajibaysa laakiin ashyaada nasan baa loo amray calaa kulli xaal laakiin culammada kale waxba sidaas laazim kama dhigayaan in shaygu daliil kale aanu lahayn misaalada uu shiikhu sheegay way u tusaalaynayaan misaaladan kalena ee uu naadimku sheegayna waa u tusaalaynayaan shartina ma aha shaygan la odhanaayo waxay ku waajibtay amarka shaygaa la amray asliga ah baa ay ka farcamaysaa kan in la amrayana way laasimsanaysaa daliil mustaqiliya ah inayna lahayn ka dhalan mayso ha lahaato daliil mustaqili ah sidaa weysada iyo satrulcawra iyo shuruudaha kale shuruudu sixaha ah amayayna lahaan labada noocba culammadu waa gelinayaan sida badanka culammadu u dhigaan waa saas oo daliil kale hadday leedahay maxaa looga baahan yahay waxay leeyihin wa min baabi tacaadud aladilla daliil mustaqiliya iyadoo leh weysadii oo si gaara loo amray ayaa amarka salaad la amrayna laasimsanaya waa daliilun calaa daliil waa nuurun calaa nuur waxba is yeeli maayaan daliil mustaqilliyana waa leedahay daliilkanna waa laasimsanaysaa inayna daliil kale yeelanna waa dhici karta bimacnaa daliil kaloo nasan u sheegaya inaynay yeelanay kanuu laasimsadayna waa dhici karta marka waxa weye calaa kulli xaal misaalka wax dhibi kuma sugna siday badanka culammadu u dhigayaan waxay leeyihin iyadoo daliil mustaqiliya shaygu leeyahay ayaa haddana waxaa dhici karta in la yidhaahdo daliilkanna waa laasimsanayaa oo ay noqonayso min baabi tacaadudi aladilla adiladiioo isa sii kaalmaynaysa ama isa sii xoojinaysa noocaas ay noqonaysa wuxuu kaloo sheekhu inoo tilmaamay mar kasta oo lala yimaado wixii la amray waxaa lagaga baxayaa mas-uuliyaddii u lahaa waajibka u lahaayee ina saarnaa baa laga baxaya bimacnaa haddii lala yimaado inaynu ku noqonnaa oo mar kale la nimaadnaa mid ina saaran maaha marka waxaad mooddaa inay khusayso haddii sidaa loo dhigo qaacidadii hore inu soo marraye takraar faa'iidayn maayo inay sii akidayso ayay noqonaysa sheekhu waxau yidhi ibnu cuthaymiin macnaa hadihi alqaacida mata jaءa alinsaanu bima umira bihi fainahu yasqutu canhu alwujuub yacnii markuu ruuxu la yimaado wixii la amray waajibnimadii waa ka dhacays wa hadihi alqaacidatu mufiidatun jiddan qaacidadanna aad bay mufiida u tahay liannana low qulna ida ataa bilmatluubi awjabna calayh waayo haddaynu idhaahno markuu la yimaado matluubkii laga rabay ee laga dalbaayey wa awjabna calayhi aynu ku waajibinno an yaatiya bihi maratan ukhraa inuu la yimaado mar kale nakuunu qad alzamnaahu bilcibaadati maratayn waxaynu noqonaynaa qaar cibaadadii laba goor ku waajibiyey saasaynu noqonana marka masaa'isha soo gelaysa waxaa ka mid ah hadduu ruuxu marka la yimaado tayammum oo masalan oo kale biyihii buu waayey waajibka saarani markaa waxay tahay inuu gagabaysto dabeedna markaa uu salaadda tukado wuu gegabaystay salaaddii waa tukaday biyihii buu helay intuu dib u weysaysto inuu salaaddii tukada miyay saaran tahay maya salaaddii inuu soo celiyaa ma saarnaa waayo qad addaa maa calayh wixii saarnaa waa gutay oo waa la yimi waajibkii la amrayna waa la yimi icaado ma saarna mar kastuu waajibkii la yimaado waajibkaasi waa ka dhacay waalamru bilficli amarka ficil la amraa ficilkaasu muhimi muhim ah in la helaa ay muhim tahay oo la rabo almunxatim oo waajib ah amrun bihi waa amar isaga la amray wa biladii wa amrun biladii amarkii la amray bihi yatim uu ku dhammaystirmayo bimacnaa uu ku suura geliyo kaalamri bisalaati waa sida amarka salaad la amray amrun bilwudu waa amar weyse la amray wa kulli shayin wa bikulli shayin iyo amar shay kasta la amray oo lisalaati yufradu yufradu maarmaan u ah amar waxay sumaa in jii'a bilmatluubi mar kastoo lala yimaado matluubka yukhraj bihi asal ahaan waxa bannaan yukhraju iyo yukhraj baa labaduba bannaan yihi oo ficlu shartigii maadaamuu maadi noqday jawaabu shartiga in la jasmiyo iyo in jasmadu ayna ka muuqan labaduba bannaano layska rafciyo wa bacda maadin rafcuka aljazaa xasan wa rafcuhu bacda mudaaricin wahan waa ka ibnu maalik u sheegaya beyt ole wa bacda maadin rafcuka aljaza xasan maadi dabadii jazaaga jawaabu shardiga ah in la rafciyaa waa wanaagsantay waa wanaagsantay loogama jeedo waa laazim loogama jeedo ha wanaagsanaato laakiin sida kalea ka wanaag badan oo labada mid waliba bannaan sida fiicanna waa in la jasmiyaa inay markaa ka wanaag badantay taasaa markaa ka wanaag badan iyadoo aan la jasmin waxaynu ku soo aragnay manduumada kaleaynu ku soo aragnay in wujidat yuujadu yuujad ma odhan in wujidat yuujadu wuxuu ku socdaa wa bacda maadin rafcuka aljaza xasan yuujad ma odhanaya yuujadu buu yidhi waayo ficlu shardigii baa wuxuu noqday maadi jawaabu shardigii waa la rafciyey rafcadiisaa loo baaqi yeelay laakiin waxaa ka sii fiican in la jasmiyo waana sida hadda naadimku maray camriidi yukhraj man kaana yuriidu xarha alaakhirati nazid lahu fii xarih tacaliilka culammadu waa isku khilaafaan awjuh bay ka leeyihiin carabiyada u doonan doontaan yacni tacaaliil kala duwan ayay sheegaan sababta markaa loo jasmi waayey hadda baabkeenna maha waqtigu waa inu yeryihi yukhraj bihi waa lagaga baxayaa ficilkaa la sameeyey can cuhdati alwujuub can cuhdati alwujuubi mas-uuliyaddii waajibnimada ayaa laga baxaya halkaa waxaa la xidhiidhaysa waxyaalaha markaa ay fuqahada qaarkood ay yidhaahdaan ashyaada ayuu samaynayaa ama waa la imanayaa hadhowna icaada saaran yacnii masaale xoogaa xaraj ku sugan yahay baa jirto oo aad dee isaga badan jumhuurka shaaficiyaduna ay icaadadu ku badan tahay shuruud ay u dhigayaanoo ay leeyihiin haddii kii jabiirada meel ka jabay yacnii shuruuddaasaa loo dhigaya intaasoo sharti haddii la waayo icaada saaran shuruuddaasi hadday dhammaystirantana icaada ma saara haalibka waxay dhigayaan in icaada saaranta ayay dhigayaan bacdu shaaficiya waxay doorteen khilaafan lijumhuuri shaaficiya in waxa weeye icaada masaa'isha dhammaantood inaynay saarnayn ayay doorteen laakiin jumhuurka shaaficiyadu waxay qabaan in waxa weeye shuruudahaasi haddii aynay dhammaystirnayn in icaada wada laazim tahay halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk